oo wax lagu shuban karo oo laga cuntayn karo hayr dahabi hayr الdahabi wاlfidati aan marka fida iyo dahab midna ahayn weelasha la isticmaalayo ee raashinka lagu cunayo ama lagu cabayo ee la isticmaalayo oo dhan ee daahirka waa bannaan yihiin waxaan dahab iyo fida ka ahayn wa jawaazi اlkarci raqiddu inay bannaantahay biyaha la raqo biyaha gacmaha in lagu cabana waa la yaqaanaa in weel lagu darsana waa la yaqaanaa inaad sidii xoolii afka ku cabto ayaa raida la yidhahdaa ti oy wa jawaazi اlkarci raqidu inay bannaan tahay wahuwa karciguna ashurbu bilfami afkoo lagu cabo weeye min annahri webiga lagaga cabo iyo wagayrihi iyo faraqyada iyo badda iyo wixii qulqulahayaba bikayri inaaan weel la-aan iyo yadin gacan adoon isticmaalayn weel iyo gacan midna isticmaalin inaad afkaada biyaha ku cabto ayaa karciga la wa taxriimi isticmaali inaa'i dahabi waalfidati iyo inay xaaraan tahay isticmaalka dahabka weelkiisa iyo fidada weelkeeda fi shurbi cabitaan loo isticmaalo waalakli cunid loo isticmaalo watahaarati kuweysaqaad ama qabaysi loo isticmaalo wa saa'iri wujuuhi listicmaal iyo qaababka kale ee wax loo isticmaalo dhanba wax walbo weel lagu qabsado dahab laguma qabsan karo weelasha dahabka iyo fidada laguma qabsan karo xartaa guryaha laguma sharaxan karo ma banaano sida raajixa ah waxaa weeye dahab dumarka loo gala inay xidhaan ninkii ragga wuu ka ganacsan kara laakiin qaab kale ooma isticmaali kara asagu wa can anas bn radi allahu tacala abwaabtaa marka masaa'ilkaa fara badan weel walbaon daahira in wax lagu cabi karo lagu cuni karo waxaan dahab iyo fida ka ahayn biyaha afka in lagu raqi karo in dahabka weelashiisa iyo fidadu ayu isticmaal kale aan la ogolayn wixii raga aan loo ogolayn besa cabitaanka la sheegay iyo cunitaanka besa aysan ahayn xataa in la yeesho oo weelal ahaan loo yeesho meel la dhigto guriga lagu qurxiyo in xafiisyaha la dhigo waa arkayseen hadda qalimaaba laga samaystayba waa arkayseen seefaaba laga samaystay oo hanti badan baa lagu bixinaya makarafoonnaha hadda xaramka qayb ka mida ah la waa dahab dhanba muslimiintuna gaajo u baaba'ahayaan makarafoon lagu hadlo yaa dahab laga sameeyo intaan la malaayiin ku baxaysa muslimiintana gaajo u iyo oon meel walbay ku baaba'ahayaan wacan anas milk radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabiga xadarat isalaatu salaaddii baa gashay faqaama waxaa istaagay man kaana qariiba addaari ninkii gurigiisu dhowaaba ayaa kacay oo ilaa ahlihi reerkiisaba u kacay salaadii baa gashay oo la gaadhay hadaba weysaa loo baahday mar haddii weyse loo baahday ninka xaafadiisu dhoweyd xaafadiisiiba u weyse doontay weeye wa baqiya qowmun qolina way soo hadheen nabigay la fadhiyaan oo nabigay ku soo hadheen saasaana dee xurmada ku jirta inna inay tagta inna nabiga ay la joogtaa la rabaa oo haddii aan la cidlaynin idan nimankii marka aan weysada qabin nabigana ku hadhay guryahooduna fogaayeenen dhoweyn weysay u baahan yihiin fa utiya rasuulullah rasuulka ilahi waxaa loo keenay bimikdabin bimakdabin baa loo keenay mikhdab iyo makhdabba waa la akhriya laakiin mikdabkaa loo badan yahay weel baa loo keenay oo min xijaaratin dhagax laga sameeyo weel yar xedha ahaan oo dhil ahaan oo dhagax laga qoray ayaa nabiga loo keenay biyo ku jiraan biyo ku jiraan fasaqura waxaa yaraadoo cidhiidhiyamay almikhdabu weelkii dhagaxa ahaa wuxuu ka cidhiidhiyamay oo uu qaadi waayey an yabsuta inuu fidiyo fiihi gudihiisa kafow nabiga sacabkiisa uu ku fidiyo nabigu intuu gacanta geliyo inuu faraha saa ugu dhex fidshuu damcay markaasuu weelkii baa ka yaraaday gacantoo duduban waa la gelin karaa faraha barkoodna waa la gelin karaa gacantoo dhammaystiran buu nabigu dacu intuu dhex dhigo shantii faroodba inay biyo ka butaacaan laga weysaysto fatawadaca alqowmu kulluhum raggii oo dhan baa weysaystay intii nabiga ku hadhayna waa weysaysteenoo ka weyse qaateen qolihii guryahooda aaday soo weyse qaatayna weysadii bay ku ceshadeenoo barakadaas nabiga farihiisay rabaan inay barakaystaan qaaluu waxay dhaheen raggii muxadidiinta ah ee markaa ayada ah xadiidka weydiinaya anas ardadiisii xumayd iyo haabit iyo raggii taabiciinta yaa markuu xadiidka sheegay waxay dhaheen kam kuntum imisaad ahaydeen maalinka nabiga farihiisa aad ka weysaysateen ee weelka yarkae xadhanka ah intuu gacanta dhex dhigay aad ka weyse qaadateen imisaad ahaydeen qaala wuxuu ihi amaaniina wa ziyaada siddeetan iyo dheeraad baanu ahayn siddeetan iyo googo' baanu ahayn muttafaqun calayhi haadihi riwaayat lbukhaari lafdigaanuu sheegay waa kii wa fii riwaayatin lahu lilbukhaari walimuslim riwaayo kale wadaagaanna waxaa ku timid ana nabiya sala allahu calayh wasalam dacaa wuxuu nabigu codsaday biinaa'in min maa'in weel biyo ayuu codsado biyaha lay keenay buu yidhi fa utiya nabiga waxaa loo keenay biqadaxin weel raxraaxin gagac ah weelka salkiisu dhow yahay yar ballaadhan baa laydhahdaa weelashu qaybna mug bay leeyihiinoo hoos bay u yar qodan yihiin midna waa afkiis afkiisii iyo waxaa isku dhow salkiisii baa isku dhow ballaydhka saa u oo kale ayaa raxraaxa la yidhaahdaa fautiya waxaa loo keenay biqadaxin weeloo raxraaxin gagacoh markaa uu dhow yahay salkiisu oon mugba lahayn fiihi shayun min maain wax yaroo biyaa ku jira wax yaroo biyoah oo hal ruux u weysaysaa ku jira ama ka yarba siddeetan iyo hodhodhana waa ku weysaysan doonaan fa wadaca wuxuu dhigay nabigu asaabicahu farihiisabuu fiihi fi lqadaxi weelkiibuu gacanta saa u geliyey qaala anas wuxuu uhi fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ila almaa'i biyihoo yambacu ka soo butaacaya yambacu yambacu yambicu badu waa muallaa inaad godo kor dhowdo hoos dhigta waa banaantahay oo ka butaacahayoo ka burqanaya min bayni asaabici nabiga farihiisa dhexdooda ka butaacaya faxasartu waxaan ku qadaray faxasartu ay qadartu waxaan ku odorasay ku qiyaasay man tawada'a dadkii ka weyse qaata weelka asaga ah <clears throat> afwan faraha nabi maxamed ka weyse qaatay maa bayna asabciin ila amaaniin toddobaatan ilaa siddeetan wixii u dhexeeya tii horena marka la tiriyo weeye oo siddeetan iyo dheeraad waa bilcaddi bay ku noqdeen xagga qiyaasta ma kor laga firi raggana aduu toddobaatan iyo siddeetan bay udhexeeyeen baa la odhanaya marka ma aha wax iska hor imanaye la xisaabay si toosana waa siddeetan iyo dhowr haddii kor laga qiyaasana ninka qiyaasay wuxuu odhanaya raggan meesha fadhiya waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan bay udhexeeyaan idan waxaa ku jira weelashoo dhan ba in la isticmaali karo waa kana waad aragtaan weel dhagax laga qoray ayaa lagu weyse qaatay oo daharo loo isticmaalo oo nabigu isticmaale saxaabadu isticmaaleen waxaa kaloo ku jira mucjiza min mucjizati calayhi salaatu wasalaam in nabiyulaahi muuse intuu ul ku dhuftay dhagax uu biyo ka butaaceen ama aan biyo kale la siiyey mucjiza taasa tana ka daran dhagaxa iyo dhul inay biyo ka butaacaan dhaqan iyo caada la yaqaan wey dhagaxa inay biyo ka butaacaan ay meeshaasi yaaxeen ka timaado il ay ka durdurto waaba dhaqan la yaqaana wey laakiin gacan bini aadam inay webi noqoto biyo ka butaacaan waa mucjizo min mucjizati calayhi salaatu wasalaam mucjizadana ka daran oo ka xoog badan kana cad midi la siiyey nebiyulaahi muusa marka ilaahay markuu lahaa ku dhufo dhagaxa usha ku dhufo intaas labiyo toban ilood ay ka burqadeen وعن cabdاللahi بن زayd رضي الله تaعالى عنه قاal أtاana النabiyu nabigaa noo yimid faأkhrajnaa lahu maaan biyaanu u soo bixinay nabi maxamed baana soo booqday cabdالlahi بن زayd alansaari qaal wuxu uhi ataana nabi nabigaa noo yimid faأkhrajnaa lahu maaan biyaanu u soo saaray fii tawrin weel baana ugu soo saaray oo min sufrin nuxaas laga sameeyey maar sufrigu waa baal maarta inta badan asfarka ah iyadoo cadna wayba jirtaabaan u malay fatawadaa nabiga ka weyse qaatay maxalushaahidkuna waa maxay haddana weel maar laga sameeyey ama macdana ah ayuu nabigu ka weyse qaatay dhib malaha waa la isticmaali kara rawahu lbukhaari asufru bidami saadi wayajuusu kasruha saadka in la godona waa la yaqaan in la hoos way jirtaa oo sifri la yidhaahdo wahuwa nuxaasu waa maarta watawru kalqadaxi tawrkuna waa weel dhilko dhiilkaoo kale ah wahuwa bitaai almuhanaati min fowq ta baana la akhrinaya laba dhibcood kor ku leh oo ha ma aha وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم dخل على رaجuل min الأنصاar nabigu nin ansaareed buu u soo galoo soo booqday waa abulhaytham ibnu tayihaan saxaabi la odhan jiray abulhaytham ibnu tayihaan saxaabiga ah wey sida raajixa riwaayad kale caddeeyey saxaabigaasuu nabigu soo booqdoo beertiisii daashu ka dhistay la joogo hagaajinaya wa macahu saaxibun lahu nabigana waxaa la jiray nin saaxiibkii waa abu bakr asidiiq ninka maalinka nabiga la socday xadiidka caddeeyey maalinka ay gurigiisa tageen oo u loogay ma aha maalinka cumar ba xataa la socday keligii mayn waa la badnaa ee maalinkan wamar nabigu beertiisii uu ugu tagay weeye faqaala rasuula rasulka al wuxuu yidhi in kaana cindaka maaun baata hadihi اleyla fii jannatin wailaa karacna nabigu wuxuu yidhi markuu ugu tegay saxaabiga beertiisii isagoo beertii biyaha ku hagaajinaya buulkiisa uu marka harsanaya ee uu baryahayana ka yar fog yahay waa buulkii beerta loogu talagalay guryaro beerta loo dhisay wey maaha deganka ah in kaana cindaka maau haddaad biyo hayso baata barye haadihi leyl xalay baryey fii shannatin sibraar ku iyo qirbad ku fasqina na waraabi wey nasii aan haddaadan hayninna waa ilaa haddaadan haynin biyo xalay bariyey oo qabow oo sibraar ku bariyey kalacna waanu afkaan ku cabbaynaa biyahan qulqulay biyuhu ku waraabana beerta qulqulahayey ee farqaha iyo kanaalkii gacmadii beerta waraabana nabigu waan kanaan raqaynaa oan afka gashanayna haddaad laakiin noo hayso biyo xalay baryo oo ku jira sibraar keed rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey axaadiista ku timid inaan la raqi karin biyuhon afka lagu cabi karin ee fara kulliga daciifo wey hal xadiid kama asixin dhowr xadiioo ilaa afar xadiid baa ku timid baabka oo odhanaysa waa waa cabitaan shaydaan iyo waa xanuun baa laga qaadaa iyo howlo badan sheegaysa hal xadiid kama sugan cinda ahli xadii cinda ahli lxadiid idan sidan baa sax xadiidkan bukhaari ku jira ayaa sax ah shannadu waa sibraarka waxaa lagu jamciyaa shinaan baa lagu jamciyaa marka muxuu nabigu u jeclaystay biyaha bariyey ee sibraarka ku bariyey inta weel wax lagu shubto ee biyo lagu shubto sibraar baa ugu biyo qabow baraf haddii barafayntii iyo hawsha u kaadi sibraarku marka biyaha lagu shubo ee uu bariyo biyo ka qabow ma jiraan xilli kulula waa la joogo madiine waa kululay biyaha saasuu nabigu u dalbaday muxuu u yidhi xalow inuu bariyey biyuhu markay cusub yihiin ee markaa ceelka laga soo daro isha laga soo qaado saxar bay leeyihiin caraa ku dhex jirta calow bay leeyihiin markay laakiin baryaan biyuhu oo la dhigo way kala miirmayaan wixii biyaha ku jiroo dhan dhulku hoos buu tegayaa biyuhu miid ah ood moodayso in si fiican loo kala miiray ayaa hadhaya caafimaadkuna waa sida qururax iyo in aad qaaddo oo kelidu wax ku istaago ama xameytidu wax kaa aado waxaasoo dhan baa yaad ka badbaadaysa biyaha baryey qabow ay qabow yihiin iyo ayagoo saafia buu nabigu u doortay calayhi salaatu wasalaam saasuuna jeclaa rawahu lbukhaari ashanu alqirbatu shaniguna waa sibraarka ee xoolaha hargiisa laga sameeyaad garanaysaa muxuu marka sheekhu ka raba haddana waa kana nabigu calayhi salaatu wasalaam oo weel idiin ah weel idinlaga tolay biyo ku jira cabbaya midda kale waa ka nabigu le haddaad weelka noo haysana waanu ka cabayna haddii kale waanu raqayna oo biyahan la raqa way suubanaha samey calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegay wax dhiba ma laha wey hal mar un baan la ogolaynoo inaad adoo taagan biyaha afka waad ku cabbi kartaa adoo fadhiyan waad ku cabbi karta waad raqi kartaa laakiin inaa intaad dabacato ood xabadka dhulka dhigto aad afka la gasho xanuun bay dhakhaatiirtu ku sheegaan khatar bay ku sheegaan hawshaa marka min xayu ib ayaa loo diidaya ama min xayu sharci loo diidi maayo وcan xudayfata radi allahu tacaala canhu qaal an ina الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nabiga ilaahay nahaana wuxuu naga reebay hadaanu ragnahay nahay on labnahay lab cayn xariir dharka xariirta in la xidho waana xariirta xayawaaniga ah xariirta waa laba qaybood xariirtu waa laba qaybood qayb dhir baa laga samelaga keenaa oo waa geedo duntood geedka galiilaha la yidhaahdo iyo geedo badan duntood baa xariir laga sameeya nabaati baa le alxariir annabaati dharbaa laga dharka dhar waa ka qaalisan yahay laakiin xariirtii asalkayd ma aha xariirta laakiin xaaraanta sharcigu ka hadlay waa xariirta baalkan dixiriga uu sameeyo dixiribaas miiq samaynaya miiqaasuu wareejinaya miiqaasa dhar laga samaynaya adduunku waad ku aragtay maalma tv iyo youtub-yada waad ku aragteen asagoo samaynaya kurjado duma ah wareejinaya marka xariirta marka xayawaanka uu sameeyo duudulqazi baa layidhaha waa dixiriga ama sangaalaha sameeya xariirta dhaalintaan la ego sangaali geeli sankiisa ka soo dhici jira una egba ayaa samaynaya geedaha qaarkood geedka tuudka la yidhaha la cunsiyaa loo dhigaa kadibna markaasuu xariirta samaynaya qaybta waaweyn darandiirteenna buu u egya darandiirta waaweyneedee caleenta cuni jirtay buu u egya kala duwan yahay xoolaa dhaqdo oo la ilaashado weeye hadda inagu waxaan ma naqaanay reemihi iska nahay waa oolaa sidii xoolaha yaa loogu xisaabtamaa xariirta nabigu waa naga reebay iyo wadibaaji xariirta teeda culus xariirtu dibaajku waa nooc xariirta ka mida xariirta midna waa khafiif waa layd oo way jilicsan tahay oo way dabacsan tahay midna xoogow way yarka kan tahay way qallabsantahay way adag tahay taasaa dibaajka la yidhahdaa almuhim si kastaba noqotee xariirtu marka la idlaaqo waa marta inta badan ay dunta dherarka u socota ay xariirta tahay midda gudbanna ay ebriisam iyo wax kale ay tahay laakiin diibaajku dunta gudban iyo ta dherarka u socotaba waxaa laga dhigaya xariir adag bay noqonaya iyo washurbi in lagu cabo nabigu noo diido naga reebay fii aaniyati dahabi waalfida fidada iyo dahabka weelashoodan in wax lagu cabo nabigu noo diido cunitaankuna waa lamid mid ayu isticmaal kastaba waa lamid mid culummadu sidaasay leeyihiin wa qaala wuxuuna suubanuhu yidhi hiya weelashan dahabka iyo fidada ah ama fida dahabku lahum gaalay u ahaato gaala isticmaala fi dunya adduunka inta la joogo wa hiya dahab iyo fida iyo weelasha qiimaha badanna lakum idinka idii ahaata muslimiina fi laakhirati aakhira marka la tago muttafaqun calayh bimacnaa dahab iyo fida in weelo laga dhigto oo wax lagu cabo oo lagu cuno oo meel lagu sharaxdo waa dhaqan gaalo adduunkayna intaa wax moodayaan aakharana naar baa idinku haddaad muslimiin tihiin iskaga dheeraadoo ka fogaada aakhara marka la tago xukunkan dhan waa isbedelayaa adduunya xukumka yaallaa aakhara khamradii baa la bannayn oon lagu sarqaamaynin waxyaaba badan laydiin diidaa laydiin fasixi waxaa weeye aakhare inta laga gaadhayo waxaan sugaa la yidhi joojiya hawshan idinku ha u dhowaan dhaqan gaalada yeelanaysa taa macnaheedu maaha gaaladu inaan axkaamta shareecada laga rabin oysan ahayn mukallafuuna bifuruuci shariica sida sawaabkana waa mukallafuun alraajix fi اlusuul laakiin waxaa weeye dhaqan gaala weeye hawsha ayada waakii nabigu yidhi waxaa waxan xidhaa markuu cali u diiday xariirta man laa khalaaqa lahu fi laakhira dadka aan nasiib iyo ayaan ku lahayn aakhira umbaa ka fogo maxaa kuu geey raggayna u taallaa dumarka hawsho dhan waa u fasaxantay dahab iyo fidi iyo xariir kulli ayagu loo fasaxay jamaaca minasl oo u diidi jiray waa jira oo cabdullahi bni zubayr ka yahay وcan umi slm radi allahu tacala canha ana rasul lah sal slm qaala nabigu wuxuu yidhi aladii yashrabu ka ku cabahaya fii aaniyati اlfidati fidada weelasheeda inamaa yujarjiru wuxuu ka qurjuqurjucsiinayaa fii baطnihi calooshiisa iyo boggiisa iyo beerkiisa naara jahannama jahannama naarteedii naar buu qurqurinayaa wey waad aragtee markaad biyaha qurqurinayso shanqar bay leeyihiin hunguriga adiga dhuuntaada marna jiidaya marna neefsanayaa shanqarh keenaya biyuhu qaabkay u socdaan idan naar hadda soweel fida intaad biyo ku cabtid maadan ka qurjuc qurjucsiinahaa adaguna naar baa bogooda saa aakhira u geli doonto wey biyo naareed baad cabbaysaa haddaadan ka fogan nawsha ayada ilaahina uu ku cafiin muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslimi waxaa ku timid ina aladii yaakulu midka ku cunahaya aw yashrabu ku cabbahaya fii aaniyati alfidati fidada weelasheeda iyo wadahabi dahabka weelashiisa fidadu waa midka hadda silfarka aad tidhaahdaan soo lama yidhahda se magac kale ay leedahay fidda maxaa la yidhahdaa silfarkan baa la yidhaahdaa innagu haddee qalin baan dhihi jiraan u malaynaya qalin bay soomaalidu yidhaahdaan silfarku waa af qalaad weeye qalin bay yidhaahdaan qalinka laakiin laba qaybood wey mid bir la qurxiyo oo wax cad la mariyo bakeeriyaha laga samaystay ee galaasyaha sufarada caanaha lagu cabo kaa fidda ma ah macdanka aad moodaysaan fidada fida ma ah way ka duwan tahay way ka duwan tahay laakiin macdankeenna jilicsan bay u eregta in اladii yaakul aw yashrab midka wax ku cunaya ama ku cabaya fii aaniyati اlfidati wاdahabi dahabka iyo weelasha qalinka ah yaa ku yimid idan cunitaankii cabitaankiiba waa la sheegay wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo muslim waxaa ku timid man shariba fii inaa'in min dahabin ninkii ku caba weel dahab ah aw fidatin ama qalin ah, fa inamaa yujarjiru wuxuu qurqurinaya ama ka qurjuqurjucsiinayaa fii baطnihi beerkiisa iyo boggiisa naaran min jahanama naar jahanama ka timid bimacnaa aljazaءu min jinsi اlcamal wixii aad samaysay baa lagugu cadaabahaya wixii aad samaysay wax u eg baa aakhra lagugu samaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naar iyo cadaabba naga fogeeya ha layska ilaaliyo waxyaabahaas shareecadu ay ka degtay halaga fogaado laga fogaado kitaabu libaas haddii dhaqankii cunitaanka hawlihii la soo dhammeeyey hadda waxaa loo gudbayaa anshixii iyo dishibiliinkii iyo edabtii akhlaaqdii dharka loo xidhan lahaa diinta islaamku waxay leedahay akhlaaq bay leedahay waxay leedahay mabaadiya caqiiday leedahay waxay leedahay qadiya garsoor bay leedahay waxay leedahay dhaqaale iyo maamul bay leedahay wax walba falsafadii islaamkaa gelaysa axkaamtii waa uun laba qaybadoo la dhaqanka bulshada iyo la dhaqanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo hawl adiga ku khusaysa sadexdaa waaxoodba shareecadu waa ka hadashay waxay ka tagtana ma jiro maa faradnaa fi lkitaabi min shay tibyaana likulli shay weeyaan shareecadu marka waa sidaa waxay diinteennu ka tagtay lama arko wadaaddo marka isku dhibahayo oo fahamku ku yaryahay oy qilatu fiqi hayso iyo caamo ayagoon diinta aqoonin doonaya inay gacantogleeyaan baad arkaysa oo diintu sax mae maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax laga tegey baa waa been wax laga tegey ma jiro ninka yidhaada diintu xugumay ka tagtay baa jiro oo ma dhammaystiro muslim ma aha culamo allah soomaaliyana ma aha yuu yahay hadda koor baan idiin sheegay hawsha ayada inaan soo celceliya ma rabo ila waad fahanteen lanno soomaali waxaa la yidhi boqol kiiba boqol waa muslimiin ninka aan diinka ku dhaqmaynin een shareecada aaminsanayn ee waxbaa naaqus iyo waxbaa dhiman yidhi soomaali ma aha taa macnidu waa maxay muslim ma aha kuwa masiixiyiin baan laylaya maraykan yurub ka soo ordaya waa beentood jinsiyad lagama siin karo soomaaliya lanno soomaali waa inuu muslim ha aada meelaha siberia iyo zambia iyo ha aado christan nation baa lagu sheegaya zambia halkaa ha taga meelaha aado ama soomaaliya kusoo lugay qolyaha siyaasiyiinta sheegtee malagood galay in horaanba ula bocoo ugu tukobayna warkoodana caddaynayna siba sibay dhaantaaye naaru way kala subxaanlaystaane nin aan muslim ahan yahaan baasaboor la siinin ha laga ilaaliyo in lagu qoro harciga lagu qaadanayo dukuminti waraaqaha lagu qaadanayo sharciga iyo teesaraha soomaaliga iyo kamaandhaha soomaaliga iyo baasaboorka in lagu qoro ruux waa inuu kow waa inuu muslim yahay diin kale hadduu sheegto aado hadduu kristan sheegto meelahay ka taliya ha hadduu sheegto hadduu yuhuudna aado tel abiib iyo meelaha ha aado adduunku waa badan yahay haddaad tidaahdaan wadaadow muslimiintu adduunka dhan bay dhooban yihiin meeshay tagaanba sharci bay ka qaataane waana muslimiin dadka meeshaa joogana ku diin mee maxaad leedahay wadamaha reer galbeedkii rooyal afrikaanku ayagaa yidhi annagu diin shuqul kuma lihiin hee maxaan diin dimuqraatiyad baan naha iyagaa yidhi iyagaa qortay waxay qorteen baan kula daaranhayaa anugu oon sharciga ku qaadanayaa oon ku dhex joogaa laakiin anigu ka diin ahaan iyo ka dhaqanaan ma ogolin markaan soomaali ahay nimaan muslima inaan sharci siiyo maxay ugu haysataan marka waa yahay nin walba wuxuu soo in loo tixgeliya maaha idinku haddaad reer yurub iyo tin iyo faranji iyo afrikaan geesa waaweynoo kuwaa dabadhoon u ah sharci ima diidi kartaan limaada maxaa diintu waa hawl u goonaa walba iyo hawlihiisa iyo buulkiisa alla galo dimuqraatiyad wey meeshan ka shaqaynaysa nin walba wuxuu doona ha sameeyo dac maa liqaysara liqaysar wamaa lilaahi lilaahi bay yidhaahdeen annagu waxaan leenahay diintaanadu adduunyada ayadaa maamuli diin iyo adduunya waa isku duuban yihiin waa ulya diirkeed lama kala reebi karo nin kala fujiya muslim maaha soomaali maaha meeshuu doona ha sheegto haybta beentaa iska joojiyo cid kale ku abtirsado warka inaad fahanteen bay la tahay shareecadu waxaan u jeedaa soo socdaa waxaa weeye diintu waxay ka tagtay ma jiro imaamu shaafic muxuu yidhi ilaahiyo rasuulkiisu wax walbo adduunka ka dhacaya ama iman doona xukumkooda way caddeeyeen marna si guud bay u caddeeyaan marna si gaar ahaneed warka bini aadamkao dhan baa sidaa waxaad sharaxaysaed caddaynayso marna si guud baad u qabataa marna goori baad u sheegi mar waxaad dhihi wixii reehbal hebel ah waxa wax ha la siiyo marna waxaad dhihi cabdulaahi geedi iyo jaamic iyo xasan iyo cali inta ha la siiyo oo dad baad gooni u magacaabi haddaad doonayso shareecadu inay wax kasta bar bardhowdoy cayintoy madaxa ka taabato soo heli maysid ee shareecadu waxna madaxay ka taabataa marna marna korbay ka qabataa inaad fahanteen bay ila tahay wax shareecadu ay ka tagtay ma jiro kus sharaxaya baan arkay shalay oo yuusuf iisoo diray oo ku haya kitaabka qur-aankan dadka ku maamulaynaa asagaan ku dhaqmayna waxyaabaha kale laakiin annagaa ka tashanayna aqoondaraa haysa qilat lfiqi hadduu wax garanayo intuu bahasha hagaajiyaan aan kulligaanaba u codayn lahayn asaga laakiin dabaallima hayso ma fahansan hawshii wasiirada inta laga dhigi inta eh, gobolaha loo qaybin xaggee caasim shareecadu way ka hadashay see oga hadashay almasaalix almursala la yidhaahdaa almasaalix almursala la yidhaahdaa afar shardi baa laga eega hadda kahor baan sharxay shay walba oo afartaa shardi laga helay waa sharci baad leedahay shayga laga waayana ma bannaan leedahay ama waa gaalnimaad leedahay in badan baa idinku celceliy aad ugu daasheen xataa qultum toosha waa in la faham aqoondarahaysa aqoon daraa haysa ya sheekh abu maxamed gooni baan gooni baan iskugu imanayna khayr wey kitaabu اlibaas dharkii loo xidhan lahaa baab yahay baaba istixbaabi اthawb اlabyadi wuxuu baab yahay marada cad xidhashadeedu inay sunno tahay wa jawaaz alaxmari midda cas ama guduudanna ay bannaan wاlakhdari midda cagaaran wاlasfari midda jaallaha ama yelowga u taqaana wاlaswadi tamadow la xidhan karo wa jawaasihi maradu inay bannaan tahay in laga dhigto min qudnin cudbi iyo wa kataanin galiile iyo wa shacarin timo iyo wa suufin dhogor xoolo iyo wa hayriha waxaan intaa ka ahayn ila alxariira xariir mooye ila alxariira yacni shay walba oo dhar ah oo bini aadamku cawdiisa ku asturan karo in la xidhan karo ha cadaado ha guduuto ha casaado cagaar ha noqdo booroboori iyo jaalla ha noqdo madow ha noqdo in laga dhigan kara maradii quniga qunigu waa midkan adinku suufka u taqaanaa waa la yidhahdaa geedkan baxee suufkiisa la gurto waad garanaysa ee la kataanku asaguna suufkaasu u dhowyaa laakiin inagu wadaadahanagii kitaabka noo akhriyi jiray galiillayna dhihi jireen galiiluhu waa geedkan caleenta waaweyn bixiye ee caanaha leh caanuhu leeyahay bal weynu inta leeg kubad ahaana wuu bixiya oo toobta geeloo kale aad mood intuu la eg tahay bocboc la yidhaahdaye galiilaan anagu naqaana galiilaan welihiisaa la guraa xoogo baa la yar ingijin markuu xoogo uu cilingig noqdo ayaa laga deeraa dun wuxuu leeyahay aad u adag oo xadhkaha laga samaysto nimankan fallaadhaha ku shaqaystay qaansada xadhigga ugu xidhaanoon gu-in buu leeyahay inaad bir ku goysame ma go'o adag lama sheegi duntiisa dharka laga samey dharka dharka ugu qiimo badan wey boocbooc miyaad tidhaahdeen ya bocboc may dhexmara nimanyo bocboc midkan caleynta weyne shanfaraaqa bixiya kaasaa la yidhahdaa bocboc annaguna qobada u naqaano almuhim qolyihii reexamar warkooda u daa bocboca iska dhih wa shacarin shacarku waa dhogorta geela iyo lo'da hadda kahor baa sheegay cafan dhogorta eh, riicadka iyo geela eh, riicadka iyo lo'da waa riicadka iyo lo'da loda iyo riicadka dhogortooda shacar la yidhaahdaa geela dhogortiisa wabar baa la yidhaahdaa idaha dhogortooda suuf baa la yidhahdaa way kala duwan yihiin somayna isfahmin iyo wakayre waxaan intaba ahayn waxyaaba kalaba dhar laga samaysta hadda soo maaha idan waxaasoo dhanba waa bannaanya ila alxariir xariir mooye wax la xidho oo nabigu u diiday ma jiro oo dharahaan u diiday oon ka ahayn xariirta qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa bani aadama ilma aadamow qad anzalnaa calaykum waxaan idiin soo dejinnay libaasan dhar baan idiin soo dejinnay yuwaarii qaryoo astura saw'aatikum xumaantiinna iyo cawradiinna wa riishan xaragaan idiin soo dejinnay dhar lagu xaragoodo libaasku waa laba qaybood midna cawrada lagu qariyaa midna waa lagu xaragoodaa oo waa la isku bilaa ilaahay subxaana w cawrada lagu astuurayey wixii lagu xarogona cumaad kor la saartay iyo shaal oo garabka loo ritay iyo koofiyad madaxa la geliyey iyo shaar qaybta kore la gashaday iyo alaabtan lasku bila laisku qurxiyo ee riishan baa la yidhi wa riishan ziinatan weeye qurux bilic baa ilaaha idiin soo dejiyey loo soo dejiyey dharku cirka kama yimaada dhulku ka yimaadaaye waan soo dejina alla leeyahay lagu yidhi waad fahmil adaa fahmdaraa ku haysee dhulku wuxuu soo bixinaya xaggee ka keenaa cirka roobka yimid buu wax ku soo saaraa biyahan dhulka ka butaaca kulligood cirka ka yimaadeen hadda goor baa idiin shawshaa idiin sharxay dhammaan hadda waxaa badaha waxaa badeed aragteen biyada cirku ka yimid kulligood waxaa biyihii cir ka yimid oo dhan wixii dhul yaalloo dhan waa biyo cir yimid wey waxaa hadda buuruhu soo dayn hayaana xeemada iyo durdurada iyo kulli waa cirka asalkooda ka yimaadeen tiibuu rabbi kuu sheegayaa badarkan soo baxay dhirtan baxday aad ka samaysateen aad ka yeelateen dharka waa biyo cirka yimid soo saareen walibaasu taqwa cabsida dharkeeda alla laga baqo ayaa daalika khayr kaasaana ka khayr badan kanaada isku xidhxidhaysaan iyo xaragadiin kanaa ka khayr badan libaasu taqwa waa maxay waa islaamka waa xishoodka waa ilaahay oo laga cabsado waa camalka saalixa salafku nin walba meel ku dhuftaye waxaa weeyaan inaad huwato alla ka cabsi iyo iimaan iyo camal saalixa ayaa khayrun ka khayr badan weeye daalika arrinkaasoo dhar la isku xidho ah oo cawra lagu asturo ah inaad dhar quruxsan qaadatood cawrada asturto midaadi kale ee xagga allana ay qaawan tahay mushkilo weey inaad qalbiga ka marantood aad eh, abaar ka tahay ood ka qaawan tahay oo cawrada qalbigaada ay muuqato oo diiwaanka aakhar waxba uusan ku oolin oo rabbi aadan ka xishoonaynin oo allaadan ka cabsanaynin oon aakhar u tala dhigaynin waa aafo xagganna aad darka u qaalisan xidhanayso sanka taagayso dhalo barfuunan isku jabinayso idan ilahi wuxuu leeyahay xagga hoose qalbiga iyo gankan koreba u dadaala xaggan korena cawradiinna asturo ilaahay ka xishooda xagga hoosena rabbi ka baqa laakiin baatinka ka wanaagsan weeye daahirka qaala tacaala rabbi wuxuu uhi wajacala lakum rabbi wuxuu idin yeelay saraabiila jamcu sirbaal qamiisyo wey waa qamiis saraabiishu waa qamiisyada dharkan shaararka iyo qamiiska la xidhe qamiisku af carabeed inagu kan shulug baan dhahnaa af soomaaliga af somaali maxa la yhahda baalka aan qabo eed wada qabtaan qamiis waa af carabi af soomaaliga waa maxay shulug baa la yidhahdaa shulug baa la odhan jiray sarwaalka maxaa la yhahda aad qabtaan ya targal baa la yidhaahdaa luungana waa la yidhaahdaa ya waa asaga haddee waa asaga idan wajacala lakum rab wuxuu idin saraabiila qamiisuu idin yeelay iyo shulugiyo jamcu sirbaalin mufradkiisu waa sirbaal saraabiilla waa jamci taqiikum ulxara kuleylka idinka ilaaliso kuleylka idinka dhowrta ilaahay dhar buu idin siiye aad kuleylka idinka ilaaliya walbarda waa laga tegay iktifaa la yidhaahdaa maxaa yeelay haddii shaygu uu kaa dhowro kuleylka uu kaa dhowro qabowgana inta badan waa kaa dhowraya midda kale dhulka carbeeda qur-aanka ku soo degayey kulayl baa culays ku hayey mooyo dhib ku haye abow warbomaynaha qabowgoy ba raadin jireenba waxaa marka durbe ay fahmahayaan nicmadiisa iyo galladiisa yaa ilaahay ugu halqabsaday baa la yidhi saraabiila taqiikum ulxara dhar kuleylka idinka dhowrood iskaga dhigta qabow waa gaari doonaa iyo waa saraabiilo qamiisaa rabbi idin yeelay taqiikum idinka ba'sakum dagaalkiinna iyo wareentada iyo waranka iyo tumaatiga idinka dhowrta camburbirood baa ka samaysanaysaa seefti baa kaa soo karoodi oo warankii baan ku karaynin oo leebkii baa soo cararaya waxaasba waa nicmo ilaahay wey idan kuwa laga samaysanayo aaladda xarbiga iyo kuwa dharka cawrada lagu asturayo kulli waxaa weeye way bannaan yihiin waana nicmo ilaahay subxaanaه wa tacaala oo u baahan in laga mahadnaqo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول عفوا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kadalika yutima nicmatahu calaykum lacalakum tuslimuun baa aayadda u dambaysay oo ilahay hadda shay walbo wanaaga oo adduunka yimid asalkiisii aadamaha loogu talagalay inay kaalmaystaan oo ilahay u kaalmaystaan oo daacada u kaalmaystaan oo nicmada rabbi ay ka gartaan ana rasul s sm qaala wuxuu nabigu ilbasuu xidha ilbasuu xidha min iyaabikum dharkiinna albayaada dharka cad ka xidha amarku waa amru istixbaab cinda ahli اlcilmi dhar waxaa u wanaagsan kacad in la xidho uu ka nadaafad badan yahay wasakhda ma qarsado nijaasada durbo waa laga arkaa dhiidka durbo wuu sheegaa nadaafaddaad ku dadaalaysa midda kale dharka hore waaga hore riinji baa la gelin jiray sida dharka garayska aad u gelisaan dharka kariska ah shayga cadi wuxuu ka badbaadayaa nijaaso in la geliyo ama lagu riinjiyeeyo waa sidiisi bafto wey sidii geedkii looga soo diray ku joogaa kuwan kale la madoobeeyey ama la eh, guduudiyey ama la caseeyey ama la cagaareeyey ama la eh, jaallo laga dhigay in lagu qariyo nijaas baa laga yaaba oo nijaas lagu rinjeeyo oo la geliyo kancad laakiin asagu hawsha uu ka badbaadaya dhan waa nadiif dhanna asalkiisii wuxuu ka badbaadaya nijaasadu ka badbaadaya saasaa loo doorta ilbasuu min iyaabikum dharkiinna ka xidha laakiin kuwa hada waxaa jira iyagoo asalkoodii madooba ama cagaara ama guduudnaa kimika lagu bafteeyo lagu caddeeyo aafadii marka halkaa waa ka jirta weli dharka marka kacad baa u wanaagsan fa innahaa dharkaasi cad min khayri iyaabikum dharkiinna ka u khayr badan bay ka tirsan tahay wa kafinuu ku kafno ku duuga fiiha dharka cadcadi mowtaakum kuwiina dhintay haddaad noosh yihiinna dharka cad xidha bur u khayr badani haddaad xijaabataan oo muslimiinta lagu kafno lagu duugo asay ha la qaata nabigu ma dhihin la socda hadda ninkii dhintay baa le dharcad lagu kafnee islaantii ayadna halla kafna lama dhih soomaaliya dhibkeed waa aragteen odayga dhintay kafnan cad baa lagu duubahayaa islaantuu ka tegeyna dhar cad baa ayadna lagu kafnaa iyadoo taaganoo nool waad fahamtay warkaan ka wado waa khalad waa khalad lama ogolo waxa leeyahay asay oo goyno loo qaad ma jirto waa bidco reer koonfureed baana ogu daran reer galbeedkii reer waqooyiga iyo kuwan reer mudug iyo gobolaha dhaama reer koonfureedku waxaa lagu leeyahay waaba ruux markuu maanta dhinto maanta la sugi berri maalinka saddexaad ali waa maalinka asay saaridda wey islaan aan weligeed xijaabanin oon daa xidhanin baa marka asaya loo saara waa la xijaabi muqdishosoo garan maysaan guri baa la gelin dahabaa loo xidhi dadka salaamaya xaggaasay ka salaamahayaan maxaa asaybay ku jirtaa weligeedna ganaceedaa muuqdoo garays bay meelaha la ordaysay aafadaa iska ilaaliya gabadho hadii laga dhinto waxa loo diiday sharcada waxaa weeye inay xaragooto cilaamato indhakuulato isbarfuumiso sidii ay waagu wadaadku noolaa u xaragoyn jirto in loo diiday way qabaysani way isnadiifini laakiin barfuunkii idgoonkii iyo waxaa unbay iska ilaalinaysa iyo dharka xaragada ee bilicda leh kuwa caadiga xaafadaha lagu joogo ama marka dadaadan xurmayna aadaysa la xidha way iska xidhan kartaa alaabtii ay arooska ku aadi jirtay aroosyada ku aadi jirtay iyo shirarka unbaan loo ogolayn soo garan maysaa hawsha xaragadun baa loo diina laakiin dhar cad iyo dhar cusub iyo ma qadan karto meesha dhar cad oo gooni a ah ma jiraan dhar cusuboo loo diiday ma jiraan waxaan loo diiday dharka xaragada barfuunka cillaanka hawlaha tusahaya inay ka xanuunsanin geerida timid shareecadu moogta waxay ninka xaq buu ku lahaa islaanti afar biyo toban miloo cidaal la siiyey waa in ay muuqato ruuxa muslimkaa ee geeriyooday ee ninkeedii ah walaalkeed ah ee dadka u xigay in ay hawshiisii ka xanuunsatay musiiba ay ku dhacday hadday maalinkii la xabaalaba ay fidhato oy shallaysto o indhaha caddaysato tiraado haye ay tidhaahdo adde qorsho xumo wey meesha ayada ah shareecadu adaabtaasay ilaalinaysa maxaa tidhi adugu ma banaano marcadin gabadha loo xidho ma banaano waa mamnuuc weeye haddii wuxuun loo xidhahayo xadiis dacfi ku jiro sheekh albani inuu xoojiyo ayaa soo arooray saddexda berioo u horaysa gabadhii laga dhinta wayna dhar madow xidhato cadiinkiina waaba laga teg wax cadiinkiina sheegi maba jiraba walaa xadiis daciif ah walaa mid mawduucah gabadha laga dhintay saddexda berioo u horaysa dhar madmadow ha xidhato xadiid jiri baa jiro haddaa daciifiye sheekhalbani uu taxsiiliyo somalia kuwan gaalada kristanka ah inay dhar madmadow baabuur madow wuxuun madow balaayo ah waa hawl shaydaan baan u malaynaya ila waxoodaa meel madow loo wadaaye ninkii ay wadeen baa meel madow loo wadaaye ya meel madowbaa loo wadaa wa is waafaqdaan u malaynaya ilaahna asturo raw abu daud wاtirmid wqaala xadiiu xasanu صaxiix wcan samura radi allahu tacaala canhu qaala qada rasul sl slm ilbasuu xidha albayaada dharka cadaad xidha fainaha aharu ayadaa aahirnimo badan waadyabu wanaagsan aharu min anajaasat wey xagga najaasaadka asalkii beri bay ka tahayo rinji la geliyi wax lagu kharibay iyo dhoobo lagu qoosho midna ma laha wa atyaba iyadana udgoonoo durbac xumaanta iyo uskaga iyo wasakda way sheegi way ku dacwayni durba sheekh khamiiska maa iska dhaqdi baa lagu dhihi maad geysatid muxuu ahaa labadaayada maa geysatid ama meeshan doobiga maa geysid maa iska dhaqdid laakiin midka madow iyo midka buluugga iyo way kuu qaranhayaan usbuucyaad iska qabi lagu dareemi maayo ruuxii kuu soo dhawaada baa dhididkaada dareemaya wa kafinuu ku kafna fiiha dharka cadmowtaanku kuwa idinka dhinta ku kafna rawaahu النasaa'i wاlxaakim waqaala xadiiثun صaxiix can ilbara ibni casb radi amarka ku jira meesha waa amru istixbaabi cinda ahli اlcilm waa sunno wey waajib ma aha dharkii aad hesho unbaa marka ayada aad xidhanaysaa laakiin haddaad labaduba heli karto mid ka caddoora wey qaala saxaabiga wuxuu uhi rasuulullah rasuulka ilahi wuxuu aha xagga joogga iyo citaalka marbuucan buu ahaa marbuucan citaal dhexuu lahaa nin gaabanna ma ahay nin dheer oo labalowshaana ma ahayne citaal dhexe ayuu lahaa walaqad ra'aytu nabi maxamed baan arkay fii xullatin xamraa isku joog guduudan ama casqaba isku jooggu waa maradii dhudda ahaydee hoosta lagu xidhanayay iyo tii kor la saaranaya laba dhudood maxamuudigii marihii baftada ahay midna qaybna kor la saaranay midna hoosta ayaa isku midab noqday maro guduudan iyo mid guduudan buu midna qaarka hore ku xidhay midna midna qaarka hoose uu ku xidhay walaqad raytu nabigan arkay bara fii xullatin isku joog xamraa cas ama guduudan maa ra'aytu ma arag buro shay-an shay qatu weligay axsana ka wanaagsan min rasuulilah mara nin xidhuu nabi maxamed kaga quruxsan weligay ma arag buuri idan markaad nabigu qurux ilaahay siiyey buu lahaa iyo haybad xataa isagoo citaal dhaxa ahaa ragga ninka u dheer hadduu la joogo nabigu ka dheeryaa la moodi jiray rag dhaadheer oo laba mitir iyo saddex mitir hadduu nabigu la joogo asagaa la moodi inuu ka dheer ishum asagay qabanaysa asagaa dad ka dhex dhalabaxahaya haybaduu ilaahay siiyey iyo magacuu rabbi siiye idan wuxuu u keensay sheekhu dharka cas ama guduudan in la xidhan karo wuxuuna rabaa nawi inuu ku yidhaahdo axaadiista odhanaysa dharka cas ama gudan lama xidhan karo ee nahyigu ku yimid hal xadiid kama asixin bu raba inuu ku dhaho waana masale aad loogu dagaalamo sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnuulqayim waxay leeyihiin axaadiis baa ku timid aaaar baa ku timid shayga gudane tikhtiga ah ee wada guduudka miidhka ah en waxba tarixin midab kale uusan tarixin ee miidhka ah asaga ah in la xidho ma bannaan aygu leeyihiin xanaabiladu waa isku khilaafeen waa xaaraanba mise waa xalaal mise waa karaaha cafwan waxay isku khilaafeen salaadda ma ku asaxaysa mise waa buraysaa ninkii ku tukada xanaabil halkaasay ka taagan yihiin laakiin sheekh albani iyo jamaaca nawowi kamid waxay leeyihiin lam yasix fi nahyi can اthawb اlaxmari xadii xadiid ku asaxay ma jiro ama ku sugan marada guduudan ama cas xidhashadeeda in la iska reebay maryaha nabigu ummadda u diiday laba cillo ugu diiday waa dharka dumarkae joojiya rag baatinaha xidhanida ama waa dharkii gaalada maro cusfurle iyo hunuud leh buu cabdullahi bin camni caas soo xidhay markaasuu yidhi siib hooyada baa ku amartay inaad soo xidhato siib bu nabi alla maxaan ku sameeyaa gub buu na nadhaafi maryam intuu qaaday buu foorna shid maysu ku dhex tuuray tanuur idan nabig wuxuu ku yidhi ina haadihi min hiyaabi اlkufaari falaa talbasha dharkood gaaladu ay caanka ku yihiin weeye ka leexo waa dharkii dumarkii maxaad u shabbahaysaa laakiin midab ahaan oo guduud iyo casaana nabigu waxba kuma diidin xariirnimo shabihid ay shabahdo dhar gaalo shabihid ay shabahdo dumar dharkood waa dhici kartaa وعن أبي جuxayفةa وh بن cبداللahi سwاي qال وxu uhi صxaabi rأytu النabiya subaan arkay sal ly sلم bimakata maka ku arkay wahwa bilabtaxi asagoo dixdi jooga laagtii maka soo daacaysay dixdeed galaheedi waa dhul bannaanoo makaduleedkeeda duleedkeeda xagga mina maka la aado wahwa bilabtaxi asagoo meeshii badxaana waa la yidhadaa hadali tacrifu lbaxaau waatatuhu markuu odhanayo farasdaq ee uu difaacayay zayn alcaabidiin meeshuu ka hadlahayo nabi nebi maxamed oo maka jooga yaan arkay buu idhi ra'aytu nabiya bimakata wahwa bilabaxi weliba maka wuxuu ka joogay meeshaa abax leeya niiskee tamuuxa leeya laabta galaheeda ahay dicda fii qubatin teendho oo lahu xamraa laga sameeyey cafan fii qubatin lahu teendho lahaa nabigu ku dhex jira xamraa guudan oo min adamin idin iyo maqaar xoola laga sameeyey saan xoola laga sameeyey teendhooyinka mar hadde maryaa laga sameeya iyo garoonshiid marna caag iyo laynloon baaba laga sameeya ad hadda teenada nabi maxamed maalinka uu harhsanayey idin xoolo saan xoola laga sameeyey looda saamee haddii laisku toltolo hadda teendho weyn bay noqonayaan dhowr neefoo geela teendho weyn bay kuu min adamin ay min jildin baa loo jeedaa fakharaja bilaal bilaal baa baxay biwaduu'i weysadiisiiba soo baxay weysada nabigu ku weysan laa bilaal u keenay bilaal baa biyo weysaa nabigu u keenay taqdiim iyo taakhiir baa ku jire nabigaa ku weysaystay weeye biyihiiba nabiga ku weyse qaatay weysadii nabi maxamed saxaabadu kala boobeen oo horsadeen biyo nabiga ka daadanayay ee xubnihiisa uu ka horinayay uu ka malwudinayay ayay saxaabadu kala qaateen fa naadixin fa minhum saxaabadii waxaa ka mid ahaa naadixin mid isku firdhiyey oo nin kale gacantiisii wax ka qaatay wa naa'ilin mid gaadhoo biyaha horsaday baa kamid mid ah nimanna way cagsiyaan naadixu waa ninka biyaha nabi maxamed ka horsaday naa'ilkuna waa ninka nin kaleoo biyaha nabiga ka horsaday kasii qaatay kasii cantaystay ninka waxba gaadhay waa ka qoyaanka kalow ka soo qaadanaya kaasoo ismarinaya barakaysanaya weysada nabiga calayh isalaatu wasalaam famin naadicin fa minhu min asaxaaba waxaa ka mida naadicin mid isku sarsaydho qoyaanka isgaadhsiiyey wa naailin wa minhu waxaa ka mida naailin mid biyaha heloo gaadho gacantiisu ay gaadhay riwaayo kale cadi faman lam yusib akhada min balali saaxibihi ninkii aan nabiga biyihii waxba ka helin ninka kale qoyaankiisu ka tiranhaya oo ismarinaya fakharaja الnabiyu nabigaa baxay sal lay wasalam oo ka soo baxay teendhadii markuu weyse qaatay wa calayhi xullatun xamraa asagoo isku joog guduudan qaba ama cas qaba midabka guduudan baa ee dhiigga bay dadka qaarkeed casiin yidhaahdaan midkan baftadana cadiin bay dhao bay ka dhigahayaan annagu laakiin cadiinna wixii cad weeye wixii ah, guduudan ee dhiig wuu gudan yahay baan dhahnaa wuu cas yahayna waa la yidhahdaad kaanii waxaad moodaa bui saxaabigu inaan eegayo ilaa bayaadi saaqayhi dhudhummada nefa caddiintoodii markuu nabigu weyse qaatay ee marada kor iskaga qaaday dhudhunkiisi kubkiisi caddiinkiisi inaan fiirnay fatawada'a nabigaa weyse qaata waadana bilaalu fatawada'a waa mu'ahar taqdiima taakhiir baa ku jira idiin sheegay famin naa'ilin taasi gadaal in la geeye ahayd laakiin waxaa weeye taqdiim iyo takhiir bay raawigu sameeyey nabigu markuu weyse qaatay ayay fa minhum min asaxaabati naadixin wa minhum naa'il bilaalla waa aadaamay fajacaltu waxaan guda galay bay atatabacu inaan raacayo raacraacayo faahu afkiisii haahuna wahaahuna xayi cala asalaa iyo xayi cala alfalax markuu lahay uu agga iyo xagga eegayey baan afka la laacayaa waaba dhaqan bay iska tahay ruuxa markuu hadlahayo adiguna aad ama u dhawaaqayo adiguna aad dhegaysanayso eed wuxuu sheegay u bogto siduu afka leeyahay isgaranayn adoo raacay baad arka arkaysaa oo la qalloociyey oo la taagay marka wuxuu uhi fajacaltu waxaan gudagahay atatabacu inaan raacraacayo faahu afkiisii haahuna xagga midigta iyo wahaahuna xagga bidixdaa buu raacay wuxuu leeyahay oo haahuna wahaahuna wuxuu u jeedaa yamiinan wa shimaalan bidix iyo u raacayo xataa eh, marka muxuu leeyahay xayi cala sala war salaadda u kaalaya xayi cala alfalax liibaanta u kaalaya guusha uma rukisad waxaa la qotansho la muday lahu nabi maxamed loo muday canasatun taki ama eebay waran yar weeye jiirka iyo mulaca iyo waxaay subxaanyadii layskaga dilo dagaal waxba kama qabato uma rukisa waxaa nabiga loo qotamiyey lahu asaga canasatun ul yar baa loo qotamiyey xarbadu iyadu waa eebo wax warankay caawisaa meel waran laga gaari waay baa lagu halgaadaa taaxar la yidhahdaa canasadu waa ul caadi ah oo afka hore bir loo sameeyey waa murjinkeenni soo ma waa ul dheer oo qolyihii wadaaddaha qaadan jiree tii faraqeele kama hadlaaya ushu qumanayd baan ka hadlaaya oo afka loo geliya bir murjin wey fataqadama nabiga sutra looga dhigaya nabiga in la hormaraa la diidan yahay sutra oga dhigay fataqadama nabiga hor dhaqaaqay oo hormaray muslimiinta ku hormaray iyaguna waa daba safteen fasalla waa tukaday ymuru asagoo uu maraya bayna yadayha hortiisa waxaa maraya alkalbu ay iyo walximaaru dameer laa yumnacu aan la diidaynin maxaa yeelay sudaray xaggay ka marayaan gabaadka nabigu uu dhigtay ushu loo qotonshay warankii yaraa ama murjinkii bay xagga ka marayaane kama soko marayaan riwaayo kala caddaysay yamuru bayna yaday alcanaza horteeda wey bayna yaday alcanaza murjinka ama takiga hortiisa muttafaqun calayhi tanna muxuu u keensaday teendho guduudan buu nabigu dhistay oo uu harhsanayay guduudka haddii laisu diidayo kanuu nabigu joogajin lahaa wey wuxuu kaloo keenay xulla xamraa nabigu inuu qabay isku joog guduudanna uu qabay ayadna wuu keenay alcanazatu waxaa weeye bifatxi nuuni naxw اlcukaaza waa usha la cuskada ama murjinoo kale wey وcan abi rimtata rifaacaة الtaymi radi اllahu tacaalى canhu qaala wuxuu uhi saxaabiga ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam nabi maxamed baan arkay oo wa calayhi hawbaani akhdaraani isagoo laba maroo cagaaran qaba rawa abu daawuud watirmidi biisnaadin saxiix tarjamadii uu soo sheegay adilado dhan boo sheekhu ururinaya iyagoo gududan baynu soo marray iyagoo cagaaraynu maraynaa ayagoo cadcad marcadna waa uu ka soo hadlay axaadiideeda waa keenay wa can jaabir radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi sal lay slam dakhala yowma fatxi makkata nebi maxamed baa galay maalinkuu maka furtay wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo cumaamad madow qaba nebi maxamed baa galay mako yowma fatxi maka sanadkii sideedada hijrada yowma اnasr alfatxu اlmubiin wa calayhi cimaamatun sawdaa cimaamad madow baa nabiga u duubnayd maalinka ayadaa rawaahu muslim ida dharka madowna waa la xidhan karaa wey oo wax dhiba ma laha nabiga cimaamad cadna waa xidhay mid madowna waa xidhay weliba waa ku yaraa maalinkaas iyo maalmo dhowr ah ayuunbaa lagu arkay cadiinka u badnaa xumamadda inuu marka koofiyad yar hoosta mariyo uu ka dul xidhana way dhici jirtay inuu koofiyad keligeed xidhana way dhici jirtay cumad keligeed inuu duubtana way dhici jirtay cumadda nexi uu duubanayana waa cumad madax lagu duubo haddana hareedka hoos laga soo marinayo saa loo wareejinaya ahayd maayn baashan intaa bese la taagahayo baasha intaa bese lagu duubayo een garhka la soo marinaynin ee lafgareedda hoos aan lagaga jiidaynin ee aadan intaan indhaha iyo gafuurka iyo indhahaada soo taagaynin culum waxay dhan waa bidco cumamadba lama yidhaahdo alcimma cinda alcarab waa in madaxa lagu duubo xanaga iyo lafgareedan hoosen lagu soo qabto saa loo wareeji waa cumad waadi hore ay xidhan jireen sidaasay ahayd sayidkii in cabdilxasan iyo xerihii ka dambeeyey iyo xerta ulamadow iyo qolyihii xisbullahi lixdan iyo afartii saasay u xidhan jireen baasha howlahan dambe la duubayo hindi nooga timid xageen ku aragna xamar bay joogi jireen ay ka ganacsan jireen bambaasay fadhiyeen laamay fadhiyeen kismaayay joogeen xeebahoo dhan markiya bara way daadsanaayeen wax xaggaasa idinka yimaadeen soomaalidii hore sidaasay u duuman jire xataa reemiyigoodu daraawiish dib u fiiriya sawiraha laga haya dib u eega waa duumanya macalgadhka waa siday u duubtaan nimankan tawaariikhda la yidhahda maali iyo jira ii sheeg afrikada waqooyi jira somayda arag ya nigeria maaliba way joogaani <coughs> senegal xataa way joogaan ya suudan say u duubtaan madaxa basay ku duubtaan ayaga aafadaba ayaga keenaan mayn ayagoo laftikooda baal weynoo la wadahayoo dhowr mitir ay madaxa ka buuxiyaan ma kuma arag inay hoos soo mariyaan taas way cumadda laga hadlahayo rawaahu muslim وcan abi saciid camr bni xurayt radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa rasuul rasuulka hadda indhaha ku haya haddaan xadiidka idiin sheegayo nabiga inaan indhaha ku hayaad moodaa wacalayhi cimaamatu sawda isagoo cimaamad madow qaba qad arkha uu raaracshay oo uu laalaadshay arafayha labadii fidood bayna katifayhi labada garab dhexdooda halkaasuu laba fidood ka samayn jiray hal fiidda ma soo aroorin ma soo aroorin riwaayaadka ku yimidna waa muawala cinda ahli اlcilm labuu u samayn jiray adkiin la awoynleh halla way jirtaa almihim madaxa baasha ha lagu duubo middan hagoogatan comaad ma ayadu middan la hagoogtay ee vida loo sameeya sa loo jiidahaye idinka timid khaliijka comaad ma aha cinda alcarab laa luqatan walaa curfan waa hagoogasho qinaac iyo taqanuc baa la yidhaahdaa alcima waa min allaf shaygu waa in la duubo madax lagu wareejiya cimaamad la mar haddaad hagoogataan gabdhihi hagoogtin baad la mid waa xijaabka ragga uun jilbaabkii weeye taa ogaada aan la isku khaldin aafadaasna waxaa keentay wahaabiyaa keentay aafadaas oo cumada la hagooganayo xaggay ka timid baash waa la duuban jiray kuwii hadda kuwii hore duuban jiray hadda annaga inagu daydan ayaguna waa hagooganhaya hagoogtaa la jooji madaxaa la duubto inkaan duuban karinna sida anoo kalena madax xun ha geliyo madaxa qaawan lama jeclo ninku hadduu culumaya ama aalib cilmiya madaxa qaawan ma fiicno salafku waa necbaan jireen iska ilaaliya ya maxaa yidhi bidaar baa keenaysa miyaa la yidhi bidaarta hadda hawla la maryaaba jiriye maxaa dhibo jira koofiyaddan geli alaabtina mari culays ma lah qad arka asagoo raariciya tarafayha labada fiidood buu ka raacay nabigu bayna katifay labada garab salkooda xadiidkan shekh islam ibnu taymiya ta'wiil buu saaraa aad u qiimo badan wuxuu yidhaahdaa nabi maxamed waagi hore cumaddu wuun duuban jiray lafgadheedana waa ku qaban jiray laakiin labada saymood ee garbaha laga ridayo muusan u samayn jirin habeenkii nabigu uu riyooday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala manaam uu ku arkay ee la yidhi yaa muxamed fii ma yakhtasimu almala'u alaclaa malaa'igtu dood baa ka socotoo masale isku hayaane malaa'igtu maxay maanta ka doodayaan baa nabiga la weydiiyey markaasuu rabbiou garan mahayo ee ii sheeg ilaahay baa subxana wa taala gacantiisa nabiga garbaha salkooda kaga dhuftay saa u saaray markaasaa kashfiga nabiga laga qaaday wixii laisku hayay dhan iyo cilmu maa bayna samar ardi baa loo furay waagii ka bariyey nabigu duubtay fiidaheedii buu laalaadiyey ku dhowraya ku ilanaya meesha rabbi ka taabta inaan bini aadamku gacantiisa ayas gaadhin uu ku qarinayay macnaha daqiiquu imaamku sheegaa shawaahid buuna u keensaday ibnuqayimna waa ku taageeray wadaadana waxay dheh daayay hawsha mala awaalka ah indhahay wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi kufina rasuula rasuulka ilahi waxaa lagu kafnay fii alaati ahwaabin biidin saddex nabiga lagu kafnay saxuuliyatin tuulada saxuul la laga keenay waa tuulo yaman ku taala xagga koonfureed marka lagu samayn jiray munkur sufin oo cudbi ah cudbi suufkan caadiga ee ah taqaanaa saddex maroo cadcad oo yaman laga keenay oo yaman lagu sameeyey oo cudbi oon dhogor xoola ahayn ayaa nabiga lagu kafnay wey laysa fiiha aansu ku jirin qamiisun qamiis shaar iyo walaa cimaamatun saddex dhudoodoo dhaadheer baa nabiga lagu kafnay muttafaqun calayhi asaxuuliyatu bifatxi siini wa damiha saxuuliya iyo suxuuliya la yidhahdaba almuhmalatayn labada cafwan bifatxi siini wa damiha iyo wa dami lxaa'i almuhmalatayn iyo xad aan la godo ilan xaada iyo siinkaba ayaguna waa ma dhibcaysne lama xarakaynin iyaabun dhar weeyo tunsabu loo aaneeyo ilaa saxuul baa loo aaneeyaa qaryatun bilyaman waana tuuley magaala yaman ku taalla walkursufuuna alqutnu waa sufkii cudbiga weeye wuxuu ka rabaa sheekhu xataa in laba maro dhaadheer nabiga lagu kabno oo cadcad nabigu hadduu noolaana cadiinkaasuu qaadan jiray oo uu jeclaa hadduu dhintana waa lagu kafnay weye ila nabiga ku kafna muslimiinta dharka cadcad lagu kafne haddii dhar cad la waayo kolba kafanka mid madow mid cagaara qasab ma aha waa unsunno waa sunno waa fiicanta ee waajib ma aha wa canha hooyadan waxaa laga wariyey radi allahu tacala inay jiri baxdiga dheer ku jira janaais baynu ku gaari doonaa nabiga saddexdaa dhuudada dhaadheer ma loogu daray kamiis iyo cumaamad iyo sarwaal ma loogu dara mise maya baynu ku gaari doonaa insha alla xukun hadda ku mashquuli wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey qaalat kharaja rasuul اllah rasuulka ilaahay baa baxay daata khadaatin aroor arooraha kamida wa calayhi mirtun asagoo dhud qaba muraxalun la xarxardhay ama la sharxay oo min shacrin aswada tima madow laga sameeyey maro dhud ah oo lagu harxo lagu xardhay koore iyo geela kabaaladiisii iyo muraxalku waa raxalkii geela kabaalada iyo dhigti iyo kabadii wixii baa lagu sawiray kaasaa muraxal layidhi nabigaa soo baxay alayhi mirun wacalayhi kisaaun weeye mirigu waa dhudda ama marada weyna go hoosna lagu xidhan karo korna la saaran karo goa weyn marna waa la guntadaa marna waa la huwadaa muraxalun la xarxardhay oo sawir lagu sameeyey aad moodo koorihii ama kabaaladii geel oo kale ama koorihii farda min shacrin aswada timi laga sameeyey rawaahu muslim idan maro nabigu waa xidha wey cumaad baad soo marteene go madowna nabigu waa xidhan jiray iyo hoosgunti madow waa qaadan jiray wey mid baleen oo hal midab iyo mid la xardhay oo sharx laba nabigu waa xidhay baa ka wada imaamku almirtu bikasri اlmiim wahwa kisaaun waa go wey waa maro weyn baa loo jeedaa wlmuraxaluna bilxaai lmuhmala xaan la akhriyo huwa aladii fiihi suuratu rixaai libili wa shayga lagu sawiray ee lagu dhigay muuqaalkii geela gibilkiisii iyo heeryadiisii wa hiya rixaalulibilkuna alakwaaru waa kooraha iyo kabaallada wey kabaallada cafaan dhaho idan intaaba wuxuu ujeedaa sheekhu dharka intuu nuucuu doonib ha mar hadduusan xariir ahayn waa banaaye asagunbaa kala fiican kala fadli badan mooyeen kulligii waa banaaye xarun iga ilaaliya buu sheekhu kuyihi wa can ilmugiira bni shucba radi allahu tacaala canha waxaa marka laga hadlaya xagga midabka iyo nooca iyo meesha laga samayn baa laga hadlahaya maradu ha madoobaato ha caddaato laba shardi baa la inay leedahay shardiga koobaad waa inaysan khafiif zaa'ida ahayn oo shafaaf ah oo cawrada laga dhex mara guduudan cas madow cagaar jaalle waxaa doonta xidho xarina iga ilaali laakiin maradu waa inay qara leedahay oo markaad taagan tahay feedhahaadii iyo xubinkaadiiyo tarankiiyo cawrada aan laga dhex arkayn mara khafiifa lama rabo shardi weeye haddii kale waad qaawan tahay kabiira meel kawaa'ir baad ku jirtaa waa qodob qodobka labaad waa inaysan kugu dheganayn oon xubnahaada iyo cawrada issawiraynin gabdhaha hadda hadday soo xidhaan xijaab iyo dhar ku dhegan waad la dagaalamaysaan wanaagtan qaawan eega war maxay ahayd wax naga qabtay inaa lilah baad haysaan idinkuna waxaad soo xidhanaysaan sarwaallo idinku dhegan oo futadiinna yuucahaya oo xiniyihiinna aad boodo dabangaal bahalihiisa bannaanka soo dhigahaya runta lasu sheegee mamnuu waa xaaraan iska ilaaliya wixii cudunta ka hooseeya ilaa jilbaha mara idinku dheggan ma xidhan kartaan ninkii mare ku oo dabadiisii iyo badhihiisii iyo xubankiisa taranka sawiraya xidha wuu qaawan yahay salaadna kama ansaxayso hawsha ogaada maxaa tiri cabdullah sarwaal dhacahayo dabadu muuqato bay xidhaan buu leeyahay ninkaa iga daadi ninka kale jeexiisu muuqdo asagoo iga daa kii inoo qariyey baan ka hadlahayaa hawshaa iska ilaaliya wadaadow nimankiina duqaydow is ilaaliya maradu waa inaysa idinku dheganayn mara idinku dheggan oo baryihiinni iyo dabadiinni iyo horaadkiinniba sawiraysa cawra ma asturto dharna ma qabtaan waad qaawantihiin muslimiinta dambaajinaysaan oo gabdhaha dambaajinaysaan iska ilaaliya sarwaalku haddaad sarwaal xidhanaysaan iska badaay wuu dhib badan yahay bahal holofo faadfaada xidha waa anugu sarwaalka xidhan jirin meelaan ka tuka tulan jirray baa jirta soo ma nin islii harqaanlaha baan u tegi jiroo sarwaal qumam oo macawis eg baan ka tulan jiray markaan u tagno waaga dambeyntuuna bartay annagoo kooxay wuxuu dhihi jiray waxaan idin tola sarwaalka caadiga ahaa mise sarwaaliya salaama calayk baa idin tola sarwaaliya salaama calayk noo tol baan dhihi jiray bahal holof ahoo markaad fadhiisato inaad macawis qabta la moodahayo haddaad istaagtana aan waxba la sawiraynin aan waxba lagaa qaadaynin baa iyuu qiimo badan buu ahaa bahalkan idinku dheggan waa xoolo shaydaan waa dhar reer galbeed waa dhar gaalo waa dhar faranji dhar soomaaliyeed ma aha hawshaa ku baraaruga ma diideen khamiisiinna iska wata macawistiinna ku laabta adduunka nin walba wuxuu doonu xidhaaya maxaa idin dhibay idinku kuwa calooshoodu bannaanta idinla joogkaaya oo ku xaragoorhaya idinku maxaa dhaqankiinna idinku daroy oo idinka dhigahaya raac haadiyo goor kabihiinna kooyahayo macawistiinni iyo shaalkiinna isku taagaya bakooraddiinni yaa idinku haysta kaba iyo laskuma xidha macawis yaa kugu yidhi ii sheeg yaa kugu yidhi waxawaaska sheeko yaa kugu yidhi haddee maabad dhaqan ka jira ma aha dhaqanku yaa dhaqan yaa naga badan annaga waa dhaqan waxba ka jiran weeye ya dhaqankiinna ilaaliya bahalkan futada ku dhagahaya ee targalka ah salaad kuma ansaxayso cawrana ma asturahayo fariinta haydan gaadho hadda ka horna waan ka hadlay maslada iyada wa can ilmuqira bni shucb radi allahu tacaala canhu qaal kuntu maca rasuuli lah sal lay slm rsulka ilah baan la socday daata laylatin habeen habeenaha ka mida fii masiirin socdaal masiirku ama masder baad ka dhigi ama daraf baad ka dhigaysa oo waddadii la qaadahayay ah fii masiirin aariiq aladii yusaaru fiihi waa la ydhahda masiirka oo waddada qudhigeeda iyo tubta adhayso waa la yidhahdaa falka oo socodkaadana waa la yidhaahdaa fii masiirin ay fii ariiqin oo kale wey ama fii masiirin socdaal baan nabiga habeen kula jiray kuntu maca rasul rasuulkii baan la socday daata leylata habeen habeenaha ka mida fii masiirin socdaal waa safarkii tabuuka weye sida raajaxa ah waynu soo marray xadiidka waana iman doonaa mar kale mw maali baana sidaa u cadeeyey faqaala lii nabigu wuxuu igu yidhi amacaka ma biyo ma haysaa muqiirow biyo ma haysaa faqultu nacan baa nabi alla haa biyaad ku weysata waa helaya fanasla nabigu waa ka degay can raaxilati gaadiidkiisa hashiisii buu ka degay famashaa waa socdo waa hawdkii duurku aaday nabigu waa xishoon jiray xataa tawaara ma kortogdhow lama ogolo waa inaad fogaato haddii miyi la joogo haddii magaalo la joogona musqalo fiican oo si fiican loo dhisay oo shanqada laga maqlaynin oo waa inay tahay oo albaabo fiican iyo asturaad loo sameeyo baasha laisdhegaysanayo lama rabo xataa tawaraa ilaa uu nabigu ku libdhay fii sawaadi اleyli habeenka mugdigiisi iyo madowgiisii nabigu waa iga libdhayba uma jaءa waa yimid uu nabigu soo dana gutay waa soo isjeestay kadibna weysuu soo doontay uma jaءa nabigu waa yimid faafraqtu calayhi nabigaan biyihii ooga shubay meel idaawati ubaweysoodki weelkii weysada biyihii baa nabiga gacanta ugu shubay idaawadu waa weelka bihalay lagu shubtay buraashada iyo ubada wax noocaas faasla wja wejigiisaba nabigu maydhay barakaysnaa wa calayhi jubbatun min suufin wuxuuna qabay koodh laga sameeyey dhogorta xoolaha wa calayhi jubbatun koodh ama jubbad buu qabay jubbad waa min suufin laga sameeyey falam yastaطic nabigu ma awoodin an yukhrija inuu saaro bixiyo diraacaynu dhumadiisii minha min aljubba inuu ka soo bixiyo inuu kasoo soo bixiyo nabigu intuu dib u jiido jubbadii gacanteeda halka uu geeyo kadibna intan u dhaqo wuu awoodi waayo marka xagguu u siibay gacantiiba kala baxayba iyada dhannayd xataa akhrajahumaa ilaa uu labadii gacmood ka saaray suubanuhu min asfali اljubbati jubbadii xaggeeda dambe dibbuu u bixiyey hadduu markay sharku kugu adkaadoo kale dibbaa loo sii waad aragteen markadhalkan ay yar weyn tahay ama dhudhunkaadu weynood marin weydo dibbaa loo bixiyaa sidii buu nabigu sameyey faasla diraacayhi laba dhudhun nabigu maydhay wa masaxa bira'si madaxiina waa masaxay uma ahweytu waxaan u hoobtan u foorarsaday waan foorarsaday buu lianzica inaan siibo darteed khufay labada uf nabiga aan ka labada khufe u qabaan nabiga dabc inaan ka siibo suu lugaha u dhaqo nabigu u faqaala dahumaa daa labada qofa siibine fainii adkhaltuhumaa waxaan geliyey labadan qof waxaan geliyey lugaha geliyey aahiratan iyagoo aahir ah labada lugoodoo aahira ayaan geliye ka leexa wey fainii adhaltuhumaa waxaan labada lugood geliyey labadan qof wahumaa aahiratayn iyagoo aahir ah ee daa faraha ka qaad wamasaxa caleyh markaasuu nabig u masaxday muttafaqun calayh wa fii riwaayati waxaa ku yimid wacalayhi jubbatun shaamiya nabigu wuxuu qabay jubbad laga keenay shaam shaamna marka reer ruum baa ka talinayay shaamna marka iyada ah reer ruum baa ka talinayey dayiqat lkummayni labada cumaacumood cidhiidhi ag meeshan afka afkooda adkaa ay cidhiidhi ahaa gacanta meesha la qabtay geliska lagu xidho ee kumka la yidhaahdo ayaa ayaa aad iyo aad cidhiidhi u ahaa saa darteed ba nabigu gadaal u siibay wfii riwaayati ina hadi qadiya kaanad waxay fii qaswi tabuk hawshan waxay dhacday duulaankii tabuk sanadka sagaala hijrada muwamu maalik bayna sidaa ku timid waxaa marka ku jira ay wadaaddo sheegeen xadidkan waxaa laga qadanay bay yidhaahdeen oo ku jira baxsi fiqi aad u qiimo badanoo hee waxaa ku jira yidhaahdeen dharka laga keena waddamada gaalada ilaa aad hubsato waxa laga sameeyey xumaantiisa aad hubsato waxba la dabageli maayo waad iska xidhan ma bakti bay ka soo sameeyeen ma nijaas bay ka sameeyeen waxba dabageli mayse nabigu calayh isalaatu wasalaam shaam marka ayada ah ka talinaysay majuusna way joogeen dhar laga sameeyo dhogor xoolo oy dhici karto neefkaa dhogortiisu neef bakhtia inuu ahaa oon la gowracin ama si khaldanba loo gowracay ayaa dhawartiisa baa laga yaa dhici karta in laga sameeyey wa maca daalika nabigu ma dabagelin waa xidhay isticmaalay muslimiintuna sidaasay ahaayeen marka asal bay maalikey ka dhigtaan ah dharka laga keeno dhulka gaalada idan marka uu ka warqabin wixii laga sameeyey manjaas buu ahaa mase xumaan bay ku sameeyeen inuu wanaagsanyo u daa ilaa aad ka hubsanayso xumaantiisa taasay marka u daliishadaan waxaa kaloo ku jira baxi fiqas dhib badanoo wahuma taahiratayn waa lagu dagaalamaa shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo waxay leeyihiin markaad khufka masaxanayso waxaa shardi ah lugta midig baad dhaqaysaa waad gelinaysaa haddana lugta bidix baad dhaqaysaa waad gelinaysaa wixii markaa ka dambeeya baad masaxan kartaa markaa ma masaxan kartid ama lugtan bidix markaad dhaqado waad u kaadiraysa haddana bidixiad dhaqi waad markaad bidix iyo midigta isku mar dhaqdaad labada qof gelinaysaa markaa kadib baad masaxan doontaa yaad masaxan kartaa laakiin waxay dhaheen lugahoon midigta gooni oo loo dhaqay qof laguba jufi mahayo markaad midigta dhaqdo u kaadi bidixda raaci markay wada dhaqmaan markaas laba qof gelinaysaa labada qof baan geliyey lugaha labada lugood oo daahira waxaa la odhan karaa markay dhaqidda midig iyo bidix israacaan bay yidhaahdeen haddii laakiin midigtii aad dhaqday ood geliso haddana bidixda aad dhaqdo ood geliso ma masaxan karti bay maalikii yidhahdeen xanaabilaya shaaficood garanaysa laakiin xanafiyadaa ku khilaafay abu tawr baa ku khilaafsan musane baa ku khilaafay daahiriyaa ku khilaaftay waxaadna moodaa hawsha in wadaadaha saddexdaa lagaga xoog badan yahay maaa la nadir laha oo haddii maxaa dhici kara yidhaahdeen oo seen dhihi kara shabciy dheen hadaad rabto inaad saxdo khufkii baad siibaysa khufkii midigta aad gelisay baad siibi waad la sugi bidixdaa dhaqi markaad bidixda dhaqdaad hal mar wada gelinaysaa midigtana waad ku tufi bidixna waad ku tufaysa markaasa daharadu kuu toosaysa waa xisaabaan ilaahayana sheegin rabi rasuulla sheegin salafna aysan sheegin waa silsilad dagaal ka taagan yahay aanu iskaga tagno baabu istixbaabi اlqamiisi qamiiska in la jecel yahay xidhashadiisa oo uu ka fiican yahay waxyaabaha kale can umi samad radi allahu tacaala canha qaalat kaana axabu الثiyaabi ilى rasuuli اllah dhar midka loogu jecel yahay nabiga agtiisa wuxuu ahaa alqamiisu wuu ka asturad badan yahay waa ka asturan yahay kori hoos buu kuu asturahayaa dabayshu kaa faydi mayso meeluu ka duway wax laga arki maayo kulligood ka wanaagsan yahay dhankan marka laga fiiriyo laakiin wadaaddaa waxay leeyihiin qamiiska nabi maxamed u xidhan jiray keenan ma aha nabi maxamed iyo saxaabadu qamiisay xidhan jireen waa qamiisye ay ku ordahayeen oy ku dagaalamahayeen oy ku boodahayeen oo fardafullima ku galahayeen oo kulle dafuulahayeen midkaani wuuba ku dabri bay dheheen kan maba dhaqaaqi kartidba lukuroo ma qaadi kartid ma ordi kartid faras iska daaye allaama socon karinba oo maxaan samaynaa fantax buu lahaa bay dhaheen fantax meeshan dhinacan jeex bidixda ay oo lugta furahaya maya kan baakistaaniga ay xidhaan buhaay hindiya laga keenay wadaadada meel bay nin wal meel ku dagaalamaya dhibka jira hadda waxaa weeye qamiiska la sheegayba cinda alcarab hadda alqamiis waa shaarka khaliijka markaad tagto hadda qamiis waxaa loo yaqaanaa shaarka shaarka yaa qamiis ay yidhaahdaan kan dheeroo shuluga'ana waxay u yaqaanaan awb awb mara yidhaahdaanba marka khamiiska la sheegayaba amu shaar ah nabigu shaar buu xidhan loo jeedaa somaali hadday khamiis laakiin maqasho maxay soo dhiganaysa shulug kaan qaban bay soo dhigan hawshaana la socda war meeshu ku jira wey rawa abu daauud wاtirmidi waqaala xadiiثun xasan sida raajaxa kan hadda dheere inagu shulga aynu dhahnayn khamiiska u naqaano ayaa xilligii nabi maxamed khamiis la odhan jiray curfigii baa isbedelay iyo afki waxaad maanta ku hadashaan wiilashiinnu ma garan doonaan idinkuna awyaashiin afkoodii garan maysaa gabayadii hadda qabaan bulxan iyo raago waasiyi haddaad dhegaysato iyo maxaanku dhahdaay sayidkii iyo waxyar baad ka fahmi waxaana waxaa geedahan ay wadaan muxuu ahaa afko dhan baa tegey waa la tasoobi xaruurtiinu isku afmatiin kuwa iyagu samaysteen oo aafaa oo isliil laga sameeyey bay ku hadlahayaan af mushakala oo dhowr iyo toban nooc dhowr iyo toban loqood ku jiraan oo madax nin ku jirto iyo waxda shaqul ku lahayn bay ku hadlahayaan baabu صifaة طuل الqamiisi واlkumi واlإزاari وطرف الcimaamaةi وتaxriimi إsbaali شhay min dalika calى sabiil الkhuyalاء وkaraahiyaةi min غayri khuyalاء wuxuu baab yahay صifaةu طuuli الqamiis amiiska aad xidhanaysa dherirkiisi intee la geynayaa iyo walkumi cumaacumta gacanta intay noqonaysaa dherarkeedu iyo gaabnideedu iyo walisaari hoosgunteeda waxaad hoos ku xidhan sarwaal ha noqdo qamiis ha noqdo macwas noqoto hoosna inteed geenaysaa wa araf imaamati cimaamadda fiideeda halka aad ka tuurayso garbaha aad ka tuurayso ee nabigu uu samayn jiray halkee la gaadhsiinayaa wa taxriimi isbaali shayin shay intaa kamid mida ah cimaamad iyo hoosgunti iyo gacan iyo qamiis shay ka mida inaan la raaricin karin la dhaafin karin xadkiisii isbaali shay shay raaricintiina uu xaaraam yahay min daalika ka mida calaa sabiil alkhuyala xaraga darteed xumaadaad dheeraysay barajabka baad geysay fiiddeedii fariiq gacanta qamiiska halkaasaa baad geysayba asagii xidhbahaad geysay sarwaalkii waabaad ku istaagaysaaba <coughs> waxaas inaysan bannaanin iyo wa in la kohdo isbaalka min hayri khuyalaa intan dambe ee wakalaati min hayri khuyalaa naw lagu waafaqi maayo adiladu keensana way ka diidi doonaan adiladu keena way ka diidi doonaan ayb isbaalku ama kibir u yeel ama kibir ha u yeelina waa xaaraan isbaalla waa maxay shay walba xadkiisa la dhaafiyo sarwaalka iyo macawiista iyo qamiiska anqawga inaan la dhaafinin wey anqawga odayka booyista kuraankurta meeshaasoo ma taqaanaan maxaad tidhaahdaa ya qoob qoob igada qoob ma soconaye qoob maanuma dameeraan ku hayaa can asma bint abibakr can asmaa binti yaziid alansaari radi allahu tacala qaala waxay tidhi gabadhaasi kaana kumu qamiisa rasuulilah rasuulki ilaahay qamiiskiisa gacantiisu ila rusqi cumaacumtu gaadhi jiray halkaa cumaacumta saacadda ku qabo yuu iman jiray wey meeshan quraankurtan halkay gacantu ka ayaa socmaacum lama yidhahdo kala goyskaas kafka sacabkaay ku kala baxaan udhunka rawa abu daauud wa qaala xadiiun xasan rusqu kaa wey saadna waa la akhriyaa dhib ma lah idan waa inaan la dhaafina weeye haddaad shaar xidhanaysa iyo haddaad fanaanad gacmo dheeraha xidhanaysa iyo haddaad qamiis xidhanba halkaa ha dhaafinin wix intaa ka badan de waa lo wey wuxuu kaaga horaynayaa shaahii wuxuu kaaga horaynayaa miiskii wuxuu kaaga horaynayaa cuntadii waad rafaadaysaa mana quruxsana haddii idan halkaa in la dhaafiyo ama kibir u dhaafi ama kas u dhaafiya waa xaaraan wacancu radi allahu tacaala canhuma annabi sal slm qaala man jara ruuxii jiidoo dheereeya fahuwa maradiisa khuyaalaa xaraga darteed wa ixtiraaz inay maradu kaa dheeraato fasac dartii ama nisyaan baa laga ixtiraazaya khuyalaa qayd lagu qaydayo xaraga kibir iyo kibir la'aan khuyalaa kibir yaa kale soo caaya shareecadu shay manaad la fahmayo oo daahira oo mundabitay xukum ku xidhaa nin walba intuu dheeraysiyo hodhow kudhihi anugu kibir ugamala jeedo hee maxaa uga jeedaa hee ii kibir hadda mee waa xarago wey muxuu ka ixtiraa nabigu ninkii intuu hilmaamay ay macawistu ka dhacda soon ogeyn sarwaalkiibaa hoos u dhacay suunkiibaa kaa dabcay argagax baad ku kacday macawistu ku xidhatay markaas shoolaha tagtay in loo qasuu nabigu ka hadlay man jarra awbahu khuyala ninka maradiisa kas u jiidoo u dheereeya khuyalaa xaraga darteed lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma eega maalinka qiyaamo mana soo eego il naxariista rabbi kuma eega weeye il cadhow rabbi ku eega iyo cadaab faqaala abubakr sidiiq wuxuu yidhi yaa rasuul allah nin aadu qiimo badan bu aado naxariis badanoo aadna isu ilaaliye inna isaarii macaweystadii nabi allow ystarki waa iga raaracsamaa hoos buu u yardagaa ilaa ana tacaahadahu inaanu ka warqabo oon isha ku hayo oon faajafaajoodo oon ka warqabo mooyee abuukar nin dheeroo dhuuban buu ahaa hiibna aan lahayn waxa noocaasa markuu uu macawista xidho oo cabbaar socdo way degaysaa qolihii nin xoogow shungurta leh ee oogowxoogow dhiigga leh ayaa macawista meel u qabata oo hilibka ay qaban oo hawshaa taabanaysa laakiin ruux lafa soocan ah baashiisu way dhici inuu suunku celiya mooyee wuuna fooraray oo dhabarkiisu foorar baa ku jiray ah, sayidina abubakr asidiiq axdab buu ahaa axdab adahri baa la dadka dhabarkooda soo yargodan yahay ayuu ahaa toos u bixina saasuu yar ahaa marka way ka dhexjirtay macawistu ina isaarihi macawistadu yastarqi waa raaracsadaay hoos buu aadaawaye ilaa an atacaahadaw inaan ka warqabo oon celceliyo mooye faqaalw rasuul inaka lasta miman yafcalu khuyala adugu ma tihid qolyaha macawusta u dheeray xarago ee duruufba adigu iyo dherarkaadii iyo hilibkaadii keenaya iyo sida rabbi abuuray baa sida dhibkaa ka yimid ee waxaad u qasaysa maaha wey innaka adugu lasta ma tihid miman duulkii yafcalu isbaalka macawusta u dheereeya khuyalaa xaraga qasad darteed rawahu lbukhaari warawaa muslim bacdahu cafwan muslim barkiibuu wariyey khuyalaa'a waxa laga wado oo xadiiay suufiyana ku aafowday islaax iyo akhwaanna ku baaba'eene xadiid kalaa fasiri doonta intay macawistii iyo sarwaalihii dhulka geeyaan oo kabta kula istaagaan y odhanaya ma nihin annagu khuyala uma samaynayno waa maxay bartankiisa shayga geyso diiday anqawga dhaafinin israt lmumini ilaa nisfi saaqii sunnadu waxa weeye qamiiskaadu macawistaadu sarwaalkaadu dhudhunkaada bartankiisa waa sunno waxaase kuu bannaan iyadoon karaaha ku jirin oon wax dhiba lahayn inaadan anqawga dhaafinin anqawga inuu taabto lama ogolo uu fuulo anqawga waa inuu ku jaraado ama ka koreeyo anqaw sooma garanaysaan waa meeshaas quraankurta ah ee kacabka la yidhaahdo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال nبg وxuu laa ينظر الله يومa القياamaةi maalinka قyaama ilaahay ma eego il naxariiseed kuma fiiriyo ilaa man duul jara jiiday oo dheereeyey isaarahu macawisiisa baطran xarago iyo iyo tamashlayn متafق عalayh وcanه can أbi هurayرة رضي الله تعالى عنه can النبي صل ل سلم قاala ma أsفل min الكacbayn warku waa lagu dhameey wixii labada anqab ka hooseeya oo min alizaari sarwaal iyo macaawis iyo qamiis ah fa fi naari naar buu gelaya labada adin baa naar laguu gelinhayaa wey macaawsidamba iyadu ma gelin ninkii geeyey ee halkaa geeyey baa minjimaha naar loo gelinaya rawahu lbukhaari wa can abi dar radi allahu tacaala can caynu sal slam qaal alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilaahay lama hadlo maalinka aakharo walaa yanduru ilayhim mana eego il kuma fiiriyo walaa yuzakihim dembigooda ma dhaafo ma dahiro walahum cadaabun aliimin cadaab la xawiyo kuulayanay leeyihiin oo dhiba qaala wuxuu ihi saxaabigii faqara'aa rasuul ku celiyey xadiidka aaaa miraari saddex goor buu ku celiyey qaala abu dar wuxuu uhi saxaabiga xadidka nabiga ka maqlahayey khaabuu wa khasru nabi alla waa khasar khaabuu waa hoogeen wkhasru waana khasaareen man hum yaa rasuul nabi alla waa kuwama saddexdaa ilaahay uusan eegaynin il naxariisee oo uusan la hadlaynin oo dembi uusan u dhaafaynin cadaab gubana iskale waa kuwama nabi muqaal wuxuu uhi almusbilu waa ninka macawistii sarwaalkii qamiis ka dheereeya khuyala'a laguma dhihin almusbilu qasdan baa loo jeedaa wlmanaanu ninka gallad badan hebel baan kan hebel baan kan kanan qabtay kanan wxeey ee miskiinkii u faanahaya ee sheeganaya ee intii rad kugu baadhanaya almanaan ninka gallad abaal sheegaadka badan kuwa cansheeraday maalin la cunto kuu sheeganaya koobka shaa meel waxba sheegani aafo waa ninkii soomaalida la yidhi ninbuu qaraabinbu waa soo martiyey oo remiy ah isagoo ka yimid dukaan buu magaalo ku lahaa markan madrin bu habeen intuu martiyiinbu wan u alay markay arkay hebelow reerka ka waran nabad xaggee degan yahay meeshi waagii aan wanka kugu qalay agteeda meesha qudhigeeda meeshii korkeeda meesha wankaad ku hoosteed kama dhammaadaba wankan baasan dhammaanayna haayna mxuu ah ee eh, xerada un kolba agga ka dhig agga ka dhig wankii un sheegan marka dambe intuu iskugu yeedhay yuu laba wan soo gadayba wan noolla wuu siiyey midna wuu u gowracay markuu dhah hebel wal warrase xaggee joogtaan meeshaan labadoon kugu siiyey midna aad ku cuntay midna aad ku qaaatay waagida cuniyo bas mar dambe u noqon maaye adna labada waan jooji adna xerada waan joojinhayaa marka hadda saa in kuwa saas u baahan baa jira walmannaanu midka gallaf sheegadka badan munfiu ka bixiya silcatu sucsiya cafan wlmunafiquna waa la akhriyaa min anfaqa baa loo kala saaraya wlmunfiqu midka socodsiiya silcatu badaacadiisa bilxalif اlkaadib dhaar been ah ku socodsiiya wallaahi intaasu igu fadhiyaa wallaahi waa khasaaragadayaa wallaahi waxba iguma jiro waa kii u dembeeya walahi bakhaarka waa eber qaado ku tagn kaa dhammaan doqon calaf male dambeeya ma gaadho ku tag buu ku leeya dhaar buu ku kabaaya maxaa bardaa ku xandha yaroo sakaraada oo ilaahay ku soo geliyey calaf bay leedahay maxaad rabbi been ogu dhaaran saddexdaa weeye musbil iyo mannaan iyo ilaahay nin been ogu dhaartay xandha yaroo adduunyaha bixinteeda iyo socotinteeda wa fii lahu rawaahu muslim baa wari wa fii riwaayatin lahu almusbilu isaara musbilku waxaa weeye kibir buu agdhow yahay mannaankuna addoommadiibuu quudhsanayaa oo asna kibir baa ku jira labaduba kibir bay eeda labada hore almusbil xaragtukibiir baa ku jira wuxuu marada iyo macawistii cidhbaha u geynayo ee ugu joogsanhayo yaan qoobkaada la arkin wuxuunbuu danaynayaa kibir baa u keenay manaankuna wuxuu ku kibiroo quursanaya miskiinka wax siiyey yuu iskala sarreeyaa sankuu taagaya ninkan kalena alluu quursadayba subxaana wa tacaala ilaahay magaciisii iyo isamkiisiibuu been dhaartay weliba asagoo bakeri iyo maxaanku dhahday iyo koobooyin iyo gasacya iibinay وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى اه علي سلم قال nب وxuu hi alsbaalu isbaalku wuxuu galaa maro la raariciyo oo lagu cadaabunto waxay gashaa fi lizaari hoosguntiga macawista wاlqamiisi qamiiska la xidhay gashaa wاlcimaamati bay gashaa sarwaalkuna kaba sii daran oo maxaagee ku jira sarwaalku izaarku ka mida wixii hoos lagu xidhaa izaar la yidhahdaa man jara ruuxi jida shay-an shay oo ka mida saddexdaasi khuyalaa'a xaraga darteed lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ninkii ay ka dhacday ama ishilmaamay looma haysto macaawisiinna kor u qaata sarwaalaha kor u wixii ka hoosay maxaad ku falaysaa sokosku buuxiya haddaad xaraga basteed la tihiin intaad anqow korkiisa geysaan sarwaalka inta kale sokosku buuxiya bahal quruxsan soo gatoo qaali oo kabaha geliya maxaad sarwaalka u dheeraynaysaa danta gaxna maxay ta ii qoobka inta yartee bannaan waxaa doontaan ku jufa laakiin sarwaalku waa inuusan dhaafin anqowgaah rawaa abu daawuud baa xadiidka wariyey wanasaa-i biisnaadin sax siduu sheegay wey an abi jurayin cafwan jaa bnu sulaym alhujaymi radi allahu tacala canhu qaala saxabiga wuxuu ra'aytu rajulan baan arkay yasduru ay ka fulahayaan annaasu dadku ay ka fulayaan ra'yi taladiisa nin waxaan arkay buu dhex fadhiya madiino oo saxaabadu ragga xariiraha ka yihiin oo wuxuu sheegaba la qaadanayo ra'aytu rajulan nin baan indhaha bab ku siiyey yasdur ay fulayaan annaasu dadku ay ka fulayaan can ra'yi taladiisiiyo wuxuu sheego laa yaquulu ma yidhaahdo shay-an shay ilaa sadaruu canhu waa ka fulanoo waa yeelaan wey wuxuu sheegaba waa la qaadani waa la fulini warba lagu soo celin maayo qultu waxaan idhi man haada waa kuma ninkan wixii uu sheegaba la qaadanayo ma boqor hebel baa qaalo waxay dheheen rasuulullahi waa rasuulka ilaahay ninkan amarkiisii iyo talihiisaba wuxuu sheegaba la qaadanayo ummaddu ay hoggaansamayso waa nabigii ilaahay markaasuu marka isku naxay saxaabigii markaasuu yihi qultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa rasuul allah rasuulku ilah salaam dushaada ha ahaato dhaqanka calayka asalaamna carabi meydkii ku salaami jireen ahlu aakhiraha lagu salaama ahlu qaabuurka lagu salaami jiray ruuxu nool asalaamu calayka odhan jireen salaantay hormariyaan kaafulkhitaabkana gadaal bay geen jireen wixii nool wixii dhintayna kaafulkhitaabkay soo hormariyaan salaantay dambaysiin jireen caado carbeed baa sidaa ahayd caadadii marka carbeed buu ku salaamay tiiba nabigu ka diiday calayka asalaam yaa rasuul allah maxaa laga rabay inuu yidhaahdo assalaamu calayka yaa rasuul allah maras laba jeer buu ku celiyey qaanabi wuxuu hi laa taqul ha dhihin calayka asalaam ha dhihin calayka asalaam taxiya اlmowta calayka salaam kuwa dhintaa lagu salaamaa cinda alcarab laa fi sharci sharcigu ruux nool iyo ruux dhinta isku subaa loo salaamaya assalaamu calaykum daara qowmi mimaa dahaysa nool assalaamu calaykum baad leeda dhintayna assalaamu calaykum isku salaam wey sharci ahaan laakiin nabigu wuxuu ka hadlayaa caadada carabeed buu ka dhanka carabeed wuxuu ah la kala saaro nin mootan iyo nin nool la kala saaro qul waxaad tidhahdaa assalaamu calayka dheh sidaa dheh waa toosiyey qaala wuxuu hi qultu waxaan anta yaa rasuul allah cafwan qultu waxaan anta rasuulullah rasuulka ilahi miyaa tahay sida la ii sheegay qaalna ana rasuulullah anugu rasuulka ilaahay baan ahay waana fadhigu ku soo islaamay wey saxaabigaani fadhigu ku soo islaamay wey ana rasuululahi rasuulki ilaahi baan ahay alladii allaha idaa asaabaka markuu ku haleelo kugu dhaco durun dhibaato fadacawtu aad barido kashafahu canka kaafayda rasuulkii waxaanahay ilaahayga iyo rabbiga markuu dhib ku qabsado eed barida kaafayda inta wuu fahmahayaa rubiya loo wa idaa asaabaka caamu sanatin sanad abaareed hadduu kugu habsadana fadacawtu aad barido ambataha laka kuusoo dhaliya biqil iyo dogaad iyo tegaad kuusoo dhaliya intuu roob keeno dhulku kaaga soo saa daaq iyo waxaad calaf adduunyo iyo iyo oon oon biniaadamba ambataha laka kuu dhaliya roob intuu ku siiyo barwaaqa kuu keena abaarti kaa bixiya wa idaa kunta biardi qafrin dhul hayjada markaad joogtana hayjad cidla oo la deganayn aw falaati dhul bannaanoo saxara aad joogto oo fadalad ay dhunto raaxilatuka gaadiidkaad u dhumo fadacawtaw aad barido raddaha calayka allah kuu soo allah rasuulkiisi baan ahay allahsaa soo diray nabigu u sharxay masaladii wuxuu fahmi karo oo nin odaya ah fahmi karo u faahfaahiyey markay hashuu kaa fakato oo tol aad weydo yaad ilaahayow suma dhahdaa allaha abaar markay kugu habsato allahaad u roob doonteed ku cararta rasuulkiisi baan ahay markuu kugu dhaceeyo abaar ay culays kale kugu yimaado xanuun geeri burbur cadow kugu fadhiisto allah aad baryada kaa fayda allihii rasuulkiisii baana aadba islaamay markuu islaamay wuxuu ihi qudxuna ilaya ichad ilaya nabi ila ballan ii dardaaran buuhi cahdi ila gal xogo guntin wanaagsan oo dardaaran ii gurud buu nabi allow waa kaa tagahayaay qaala wuxuu laa tasubanna axada aadamaha caayin ha aflagaadoonin dibnahaadii afkaada edab u yaal culama qaarku waxay leeyihiin waxaa laga yaaba nabigu haddee waa quluubulcaarifiin badan baa rabbi u furay inuu saxaabigan sida kale dhan ku ogaay inuu qiimo badan yahay laakiin xoogow ku ceebaysnaa inuu afkuulaa ama dadka jaa'ifayn jiray hawshuba nabigu toogtay nin walba cudurkiisuu nabigu ka daaweeyaaye laa tasubanna axadan ruuxnaha caayan afkaada edab yeel qaala saxaabigu wuxuu ihi famaa sababtu bacdahu xuran walaa cabdan walaa baciiran walaa shaatan saxaaba saasaa lagu yaqaanaa maalinka wixii ka dambeeyey famaa sababtu ma caayin buui ma jaa'ifaynin bacdahu nabiga maxamed gadaashii iyo ballankaa gadaashii xuran ruux xor ah walaa cabdan addoon walaa baciir riti xataa iyo ma caayin waa magaan iyo balaayaa kugu dhex xigiyaha iyo shimbirhaa qabta midna ma dhihin walaa baciir neef geela ma caayin walaa shaata neef ari ah. ma adhi baa laga dayn karaa haddee dhibkiisa waana dee nin xoolo dhaqhaya miyaa xoolaha caygaday laakiin saxaabadu hadday ballan qaadaan sidaad u fulinaya walaa taxqiranna min almacruufi shaya nabigu wuxuu ihi shayga samaha la ha quursanin samaha yaraysanin aadamo waxaa tari karta tar yuun kula yaraanin walaa taxqiranna ha quursanin min samaha iyo wanaagga iyo ixsaanka shay-an wax haka quursanin bixi wa an tukalima walow an tukalima wey inaad la hadashaba allaha ka dhigood kula hadasho akhaaka walaalka cafu inaad la hadashaa allah ka dhigo akhaaka walaalka wa anta munbasitun ilayhi wajhuka wa anta munbasitun ilayhi wajhuka wejigaadoo u furfuran oo u faraxsan inaad la allah ka dhige sama ha fudaysanin wanaag ha quursanin ixsaan ha quursanin wax kale haddaad weydo la hadal adoo u muusoonaya wejiga furaya u dhow la caddaynaya ina dalika min almacruuf waa halka inaad la hadasho adoo furan yahay wanaag iyo khayr ka mid yahay warfac izaaraka xadiidkan fiira hadda wuxuu ku sameeyo wadaadihii ku soo rafaaday man jara thawba khuyala xadiidkan sinsaarada ku dhuftay fiira hadda nabigu wuxuu uhi warfac izaaraka macawistaadi iyo kor u qaad ilaa nisfi saaqi dhudhunka bartankiisa gee bartamaha dhudhunka gee fain abayta haddaad dito nab alla waa xaragoonhayaa xoogo waa minjo dhudhuubanahay ma lagu quruxsani way qalloocsan yihiin warka aad keentana fa ilalkacabayni anqawyada gaadhsii anqawyada wa iyaaka iska ilaali iska ogow wa isbaal isaari macawas iyo sarwaal hoos loo dhigo fa innaha isbaalka qudhigiisii ayaa meel makhiilati kibir ah xaggee laga mara xadiidkaani soo kuma sheegin nawowi tarjamadiisu in wax si ka yahay meeshaa dambe wa karaahatihi min hayri khuyalaa baail weeye iska ogaada waa nawi ijtihaadkiisii iyo wadaadda ugu horreeye waa khaa isbaalka qudhigiisa nabi wuxu asagaa makhiilo ah asagaa kibir ah asagaa xaraga ah wixii anqaw ka hooseeya kibir buu ku salaysan yahay xaraguu ku salaysan yahay isla weyni eebdaru ku salaysan yahay nabigaa yidhi fa innahaa min almakhiilati buu ka yahay xaragatu kibirku ka yahay waina allaha rabbi subxana wa tacala laa yuxibu اlmakhiilata kibirka isqaadqaadkan ilaahay ma jeclo riwaaya abaraani faina allaha laa yuxibu اlmukhtaala wain imruun shatamaka hadduu ruux ku caayo wa cayaraka ku dhaleeceeyo bimaa yaclamu fiika wuxuu kugu ogyahaybuu kugu caayay wuuna kugu dhaleeceeyey waana ku sifaysanta wuuna kugu ogyahay ha ka aargoosannibu nabig sal sl gobonnimo falaa tucayiru ha ku dhaleecaynin ha ku cambaaraynin bimaa taclamu fiih wax adugu aad ku ogtahay asaga maana ad ugu jeedda haa aduu meel waxaasaad samaysay irbad baa xadday haa bakeeri dhan baa aduu soo xadday soo aniga ad kaa dhigay ma ah been baad sheegtay ah ruux hebel baaba dishayba yani waxba ha u bixin u dulqaado ajir baad ka helaysaa ceebti uu kugu ceebeeyey uu kugu ogaa adugu midaad ku ogtaa kaga goosana way bannaantaha aad kaaga goosato laakiin ajir ha bannaanaatee nabigu wuxuu diidan yahay marka xooguu ruuxu ku caayo ficilaa ku gelaysa markaa aad ka argoosatid intiisi oo kala raba inaad ku gaabsato zaani baa to adna zaani zaani iyo tuugba waa taad dhihi beenaalaad to kuri beenaale iyo khaa'inba waa adigaad ku dari soo ma taqaano soomaali warkeeda mar haddii aad jawaabto inta cadaaladda ku ekaysan maysa waxbaad ku daraysaa xadgudubna wey markaa dulmi baad gelaysaa maadaama marka xadgudubku badan yahay oo meesha aana u tahay inaad xadgudubto uba sabirba fainamaa wabaalu daalika shaygaa dembigiisi iyo cidhibtiisi xumayd calayhi ninka cayda bilaabay bay saaran tahay riwaayadda kala cadaysay dahu yakuunu wabaaluhu calayhi wa ajruhu laka hadduu ku cambaariyo ku caayo wuxuu og yahay kugu caayo adnaad og inaad tahay kugu caayo iska sabir ha u jawaabin ka argoosanin dembi baa asaga loo qorayaa adugun ajir baa laguu qorayaa hadda waa ceebti aad ahayd ogow aad lahayd ee laguu ogaawe inaad sabirtood aamustood dul qaatay ba ajir lagaa siinaya wadan u jawaaban baad ajir ka helaysaa asaguna dembi baa loo qorayaa ka warran marka waxaadan ahayn baad kugu caayo kabasii daran wey rawa abu daauud wtirmidi biisnaadin صaxiixi waqaala tirmidi hada xadiiثu xasanu صaxiix sidaa uu sheegay weeye marka xadiidkaas wuxuu kuu caddeeyey culummo allah ha ku khaldamayn xadiidka hore wاlbaabu ida lam tujmac طuruquhu lam yatabayan wاlxadiiثu yufasiru bacduhu bacضa wاlwaaridu yufasiru biاlwaarid wاlأharu yufasiru biاlأhar xadiikaas fasariya nin walba oo hilmaan iyo cudurdaar daruuro sharciga sida abubakar qabsatoo kale aan u dheerayna macawista oo kas iyo maag u dheereeya mutakabir weeye nabigaa xukumay xanutakbiir buu ku jiraa dibnihiisana naarbaa quwaaxadan rabbi cafin iska ilaaliya kabiira meel kabaa'ir weye ka fogaada anqawga wixii ku hooseeya sobas geliya ama kareen mari wuubu quruxsan yahay midinkaa foolxun qoreesh baa tiidhe maxaa dhiboo haya halka xadiid ma ku daraadi mise waan dheeriya ku daya maanta wallahu subxaana wa tacala aclam